bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin <clears throat> wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo shanaad ee ka mid ah min anubda zakiya fi اlqawaacid اlasliya intaynan bilaabin cashirka halkaas walamru nafsiyu bishayin mucayanin nahyu can didihi alwujuudiyi wujuuban kana aw nadban aw nadbantaas wuxuu ku ishaarahaya inaan ishaaray ahayd qolyo qabaa jira oo manhajiyadu ku socday barmaawi qolyo jira oo khilaafku wuxuu ku kooban yahay uun wujuubka oo alamru nafsiyu bishayin mucayanin waa nahyun can didihi waa markuu waajib yahay oo amarka amru wujuub uu yahay qolyo jira <clears throat> hadduu amarku yahay amru istixbaab didkiisu ma aha karaahiyo qolyahaasu marka asagu baabi'inaya oo uu diidan yahay intaasuu ishaaraya keliya <clears throat> waxaan ku istaagna u malay wasiiqatu nahyi litaxriim wasiiqatu nahyi litaxriim <clears throat> nahyigu siiqadiisu taxriim bay faa'iidaysaa xaqiiqatan naxwu walaa taqrabu maala اlyatiimi wataridu majaazan mar hadduu ka soo hadlay siiqat اlamr iyo axkaamteeda uu soo dhammeeyey wuxuu sheekhu hadda u gudbay nahyigii nahyigii nahyiga siiqadiisu oo laa tafcal ah laa tafcal iyo nahyiga sariixa yimaadeed iyo laa yaxilu iyo in allaha yanha iyo rasuulku idinka reebo iyo marka siiqadiisa caanka ee musطalaxa ah waa laa tafcal iyo wixii la halmaala ayib laakiin isagoo sariixu yimaadaha oo taxriim cad baa iman oo laa yaxilu baa iman oo nahyi cad baa iman oo waa iska badan yahin siyaqu ta hadda uu ka hadlay laakiin waa maxay waa midda laa tafcala sidii ifcaal cagsigeedii ah kasoo wasiiqatu nahyi nahyigaas eewaadhiisu litaxriimi xaaraamnimad bay u ahaatay xaqiiqatan oo dhab ah ayb naxwu qowlihi tacaala walaa taqrabuu haw dhowaanina maal yatiimi agoonka maalkiisa waa xaaraan weeye ma banaana lama agmari karaa loo jeeda wa taridu way timaadaa siiqatu nahyi majaazan majaaznima bimacnaa ballaadhsi la ballaadhiyey hawshii lilkaraahati bay u timaadaa lilkarah meesha alkarahana i dhigan laakiin lilkaraha ku fiican iyadoo marka aan taxriim looga jeedin oo karaha laga waday timaadaa naxwu walaa tayamamu اlkhabiia khabiidkaas hadda waa alkhabiiu caadatan lalkhabiiu sharcan maxaa yeelay midka sharcan asagu waa xaaraan wayuxarimu calayhim alkhabaaia khubtigaas waa khubtigii sharciga ahaa hunaa looma jeedo waxaa loo jeedaa uun waxaad bixinayso shayga aan wanaagsanayn ee dadku aysan jeclaysanaynin ama duugga ama hunka ah bacdu saxaaba bacdulansaar markay timirtu usoo go'do ayaa gacanan wanaagsanayn oo ama ba'ay ama midhihiisa u dhalay bay sadaqaysan jireen ama masaajidka ku soo xidhi jireen halkiisaa say masaakiintu u cunaan ama oga faa'iidaystaan tii baa ilaahay subxaana wa tacaala ka hadlay marka alkhabiiu caadatan weeye ma aha sharcan sharcan hadduu yahay waa xaaraan ayib marka walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiia minu tunfiquun nahyigaasi waa nahyu karaaha ayib ee xaaraan bay idinka tahay ma aha wax yar iyo wax weyn wax wanaagsan iyo waxaan wanaagsanaynba oo xalaal ah waa la bixi karaa waa la sadaqaysan karaa laakiin inay karaaha baa lagu xambaaray waxay kaloo ku timaadaa siiqadu walirshaad hanuunin bay ku timaadaa irshaadkana waynu soo marra daabidkiisu waa marka uu ku saabsan yahay maa yarjicu ilaa maslaxatin dunyawiya nahyiga noocaasana irshaad bay ku xambaaraan ka qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum marka waxaa loo jeedaa alaxwad sidaa wanaagsan ee idiin roon waxaa weeye dhaqan ahaan inaad hawshaa iskaga dheeraataan maxaa yeelay eh, taxriim looma jeedo nabiga wax ma weydiin kartaan maaha leanno saa'ilku ma ogo markuu nabiga wax weydiinaya su-aashiisa waxa ka dhalan doona ama ay ku biyoshoban doonto maa yu-addii ilayhi su-aaluhu ma ogo ruuxu marka lagama xarimi karo ee waxaa weeye su-aalaha yaan la badinin ama waxaa idiin haboon inaad su-aasha iska yaraysaan maadaama aydan ka warqabin caaqibada iyo wax ka dhalan kara saasaa loo jeedaa saasay wadaadu leeyihiin waducaa bay ku timaadaa nahyigii laa tafcal laa tusiq quluubana allow qalbigaanaga ha leexin ama ha baadiyaynin marka waa duco ee ma aha nahyi iyo taxriim ilaahay wax laga reebayay subxaanahu wa tacaala ma ah waxay kaloo ku timaadaa waa bayaanulcaaqiba bayaan yay ku timaadaa in nahyigu looga jeeda in la caddeeyo axadkaas meeshuu ku bishuban doono aayatiinkiisa mustaqbalkiisa iyo meeshuu ku beeqaami doono ka tacaala walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili amwaata ha u malaynina jidka ilaahay kuwii ku dhintay inay lagu dilay inay amwaad yihiin waa maxay la socdo wey waa nool yihiin bayaanul nahyiga ujeeddadiisu waa in lagu caddeeyo caaqibatu shahiid iyo khaatimadiisa iyo maaalkiisa qiimaha badanee ma aha taxriim hadda caadi ah oo ku qabanaya ma ah wadaadana waxay ku xambaareen calaa aslihi oo waa meyd iyo amwaad lama dhihi karaa wadaadada ku tegay oo bayaanu caaqibada diidan waxay kaloo ku timaadaa walixtiqaar lilmukhaaab ayb bahadilid ama quurhsi la quursanayo kii lala hadlahayey ka qowlihi tacaalaa laa tactadiruu qad kafartum ha nacnaclaynina wey waad gaalowdeen munaafiqiintii baa la quursanaya la bahadilaya markay calaa cali inamaa kunaa nakuudu wanalcab yidhaahdeen y waaa laga yidhi warkaasi iyo nacnacdaas iyo cantarabaqashkaa joojiya laa tactadiru qad kafartu ma aha hadda nahyu taxriim ma ahe waa maxay ayagaa la quursanaya la bahdilaya waxay ku timaadaa wataqliil shayga oo la yareeyo yarayn shay la yaraynayo waxaa ka mid a ah, walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum zahrata alxayaati اdunya nabi maxamed hawn halqantaagin waxaa dadka qaarkood gaalada iyo waxlaam loogu raaxeeya addunyada birhbirhkeeda ah marka kana waa qodaada waxay dhahdeen taqliilku waa taxqiir taqliilku hunaa waa taxqiir kii horeed soo marteen ixtiqaarka ah laa tactadiru iyo kan waa isku mid bay dhaheen faariqa u dhaxeeya waxaa weeyey leeyihin wadaadaha qaarkood ka horena waa taxqiiru lmukhaaab kan damba ee taqliilkaana waa taxqiiru lmukhaaطabi bihi waxa lagaala hadlo adduunyada ah bidhbidhkeeda iyo zahradeeda ayaa la quurhsanaya marna mukhaaabkii gaalka ahaa ama murtadkii munaafiqii baa la quursanaya waa mukalafki marna wuxuu faraha kula jiray ama adduunya ka dhiganhayay baa la quursanaya marka saa darteed bay dhamaadaadaha qaarkood taqliilku iyo taxqiirku waa isku mid midna wuxuu u laabanayaa ila almukhaaabi bihi oo falkii iyo wixii ah midna wuxuu u laabanayaa ruuxii qudhigiisii dhibba ma laha qultu waxaa dhi bui sheekhu waahmalu waxay usuuliyiintu ay mxuu ahaayey ay faraha ka qaadeen altaswiya inay siiqatu nahyi ku timaado taswiya simid la simo bayna siiqati اlamri wa siiqati الnahyi la simo <clears throat> bay faraha ka qaadeen wuxuu ujeeda aarkooda u jeeda lakiin rag badan baa sheego sheekhiisa zeerkashi kutubtiisa uu ku sheegaa sida baxrulmuxiidka iyo tashniifkaba uu ku sheegaa marka keligii ma aha rag yar baa sheega wey laakiin intooda badan ma sheegaan buu ujeedaa inay siiqatu nahyi ku timaado litaswiya wayumahalu lahu waxaa lagu miaaliyaa bima fi اlamri amarkii kii aan ku soo maray oo naxwu qowlihi tacaala fasbiruu aw laa tasbiruu tan dambe hadde aw laa tasbiruu waa siiqatu nahyi oo ku timid taswiy waa kuu siman tahay inaad waaa inaad sabirti inaadaad sabrin weeye marka iyadna taswiya ku timaadaa macaani badan baa jiro marka mutawalaadka aanun ka fiirin kartaan iyo shuraaxda kale aan iskaga tagno siiqatu nahyi iyadu marka la maraya baabunahyi wuu ka kooban yahay waana ka khilaaf yaryahay baabulamri laba sabab awgood sababka koobaad waxaa weeye shareecadu ictinaaءu الshaarici bidar'i اlmafaasidi waa aakadu waa acdamu waa ka weynta waana ka culus tahay cinaayatuhu bijalbi اlmasaalix shaaricu danaynta uu daneeyo in dhibaatooyinka iyo dhibta iyo mafaasidda iyo wax xun meesha laga saaro oo dunida laga dhammeeyo oo islaamka laga eh, difaaco danayntu sharcigu daneeyo waa ka xoog badan tahay waana ka caddahay inta la daneeya maslaxa soo jiididda iyo danaha wanaagsan keensigooda maxaa yeelay lianna waxaa la asalaamatu laa yucaadulahaa shay ayib marka adugu aada badbaado baad kadib faa'iide raadisaa marka taasaa horta keentay cinaayatu shaarici fii baabi اlmaxduuraat ayaa keenay in uu ka yaraado weeye nahyigu soo aroora la yidhahdaa muطlaqan taxriim buu faa'iideynaya oo khilaafkii badnaa ee ku jiray amarka uusan ku jirin midda labaad waxaa weeye nahyigu wuxuu codsanayaa ka nafyi icdaamu almaahiya almanhiya canha shaygii la yska reebay in meesha laga saaro icdaam iyo baabi'in ayuu asagu codsanayaa amarkuna iijaad iyo hirgelin buu ahaa marka hadmiga iyo binuhuna binaha adag oo dhib badan guri inaad dhisto wakhti bay kugu qaadan laakiin dumi haddii lagu yidhaahdo sikimay kugu qadanaysa baldoos baad ku dhufan ama toban wiil baad dhihi gala marka dhulka la dhigaya saa darteed nahyigu baabkiisu waa min baabi اlhadmi meesha amarku u ahaa min baabi اlbinaa wاliijaad maadaama hawshiisa ay icdaam tahay waxaa weeye nahyigu wuxuu faa'iideynayaa nafya almaahiyati can اlwujuud aw icdaama almaahiyati can اlwujuud shaygii in meesha laga saaro hadday dhacdo nahyiga inuu yimaado xaggana shaygii lagaa reebay wax ka mida ah la helo nahyigi bila faa'idu noqonaya haddaan ku dhaho iridaaha ka bixin ood ka baxdo nahyigii macno ma laha diiddadeydii maxba faa'iidayn mayso haddii lagu yidhi khamrada ha cabbin oo zinada ha u dhowaanin oo xaaraanta bannaan ka mar aad waxaad oga jeeddaa waa taaban kartaa laakiin waa laga fiican yahay maxay nahyigu muxuu faa'iideeyey waxba ma faa'iideyn marka nahyiga wuxuu codsanayaa weeye nafy almaahiya ay nafy alxaqiiqa almanhiya canha shayga la iska raba meesha in laga saaro saa darteed baad arki doontaan ficilka caadiga ku yimaada fii baabi nahyi fii baabi nafyi in lagu odhan doono wuxuu faa'iidanayaa cumuum nakirada fii baabi nahyi ku timaada fii siyaaqi nafy yacni nahyigu marka labadaas sabab awgeed buu oga xoog badan yahay xagga dilaalada iyo taxriimka amarkaad soo marteen marka wuxuu u gudba masaa'il kaleo hawsha khuseeyey wuxuu ihi fain waradat hadday soo aroorto siiqat nahyi wax iska reebid baa soo aroray bacda alwujuubi horaan intii lagu waajib yeelay fa siiqadaasi liltaxriimi calaa asliha khilaaf culus baad soo marteen tii hore danna waa maxay sideeda ku socota shay hodda ka hor waajib ahaa haddii lagaa reebo nahyigaa dambaa la qabsan waa xaaraan sheega waa laga fogaan bannaanka ha laga maro wey ayb asagu marka khilaaf yar oon macaan lahayn baa la sheegaa laakiin jumhuurusbal rag baa itifaaqi ijmac soo guuriyey in nahyigu bacda alwujuubi ow bacda alamr uu yahay calaa aslihi wadaaddaa itifaaq soo guuri ayib masale kale u gudbo wuxuu ihi oo kaga duwan yaha amarka wanahyu nahyiguna reebidda wax lagaa reebay yaktadii wuxuu keenaa addawaama joogtu keenaa in bimacnaa la joogteeyo ka hadhiddii iyo ka fogaashihii shaygii lagaa reeba aad ka fogaato xadiidkii baa kala qaaday idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum baa laydhi haddaan shay idinka reebana fajtanibuu canhu baa le ka dheeraada maa lam yuqayad haddaan lagu qaydin bilmarati mar haddaan lagu qaydin horaan waxaan soo marnay amarku ma faa'iidayo takraar xataa marada wuxuu ku faa'iidayaa iltizaaman wa daruura caqliya iyo dalaala wadciya laisku hayo hunaa waa maxay nahyi wuxuu keenayaa shaygii lagaa reebay inaad weligaaba ka fogaato intaad noosha ayib sababkuna waa maxay waxaan ku ha zinaysanin haddaad maanta aadan zinaysanin ood berri zinaysato wixii lagaa reebay ma ka fogaatay mise waad ku dhacday waad ku dhacday khamraha cabin baa lagu yidhi waa taadhi sheekh waa yaha waa yeelahaya labaatan sanaad iska sabraysa sanadka labaatani kood baad ku dhufatay shaygii lagaa reebay ma ku dhac mise kumaada dhici muxuu ahaa nahyigu xaqiiqadiisu wuxuu ahaa nafyu alxaqiiqa almanhiya canha marba haddii xaqiiqadii ay timaaddo oo shaygii lagaa reeba uu hirgalo fii yowmi min alayaam ilaa qiyaami saaca mar ka mid a ah haddaad un samayso waa maxaad ku dhacday nahyigu waa taagan yaha asagu ul taagan weeyo ha dhaqaaqin ha samaynin ka fogow ku leh meesha amarku asagu ahaa shaygii la imow haddana mar labaad la imow layska sugahayay biadilla asagu waxaan ka istaag weeye mar walbood la timaado waxaad ku dhacday shaygii lagaa reebay maa lam yuqayad haddaan lagu qaydin waaya bilmarati hal mar aan lagu qaydin nas intuu yimaado aan mar lagu qaydin wuxuu u gudbay masaladii xalaynu soo maray ahayd alamru bishayi nahyun can didihi oonu soo sheegnay alamru bishay waa nahyun can jamiici addaadihi istilzaaman ayib waynu soo maray inay sida raajixa sidaa tahay yacni didku labanbuu noqonaya markaan amarka joogno isagu amarka markaad joogto shaygu inuu hal shay ka soo horjeedo iyo inay waxyaaba badan ka soo horjeedaan hadduu hal shay ka soo horjeeda amarku iyo hadday waxyaaba badan ka soo horjeedaanba labaduba waa maxay waa nahyun can didihi ida kaana lahu didun waaxid wa nahyun can aldaadihi wey ida kaana lahu aldaad marka saasaynu amarka asagoo kusoo marray wahada huwa sawaab amaa nahyigu asaguu ka duwan yahay wanahyu can shay shay lagaa reebay tusaale gaaban kaadee amarka xalaynu soo marray haddaan ku dha matalan Eh, ijlis fi lbeyt ijlis fi baan ku ihi guriga dhex fadhiiso sa haddaan ku idhi waxaan kaa reebay suuqa inaad fadhiisato waxaan kaa reebay inaad barxadda fadhiisato waxaan kaa reebay inaad guri kala fadhiisato waxaan kaa reebay inaad masaajidka dhex fadhiisato meel walba oon ka ahayn meesha aan ku amray oo dhan waa maxay did waxay ku tahay wixii lagu amray bay burinaysaa marka alamru bishay ijlis fi lbeyt waa nahyun can jamiici addaadi ay aljuluus fii jamiici albiqaac oo dhanba waad ka reeban tahay nahyigu marka saas isagu camimay waa markuu addaad badan leeyahay hadduu hal mid leeyahayna waxaalan soo marro waa alamru biliimaani waa nahyun can اlkufri waاlamru bالtawxiid waa nahyun can الshirki alamru biالsawmi waa nahyun can اlifطaar oo markuu did basa leeyahay ama maalan nahyigu waa ka duwan yahay nahyigu waa ka duwan yahay asagu waxaa weeye marka shay lagaa reebo waxaa lagu amray aldaadiisa mid ka mida lagu amrahaya ayib haddaan ku dhammatana laa tajlis fi lbeyt laa tajlis fi lbeyt baan ku idhi guriga ha dhex fadhiisanin baan ku idhi maxaan ku amray meel kale oon masaajidka guriga aan ka inu fadhiisto way macnaheedu kuma dirin inaad meel walba fadhiisato waxaan kuu diri keliya meesha aan kuu diiday meelaan ka ahayn uun fadhiiso ama arda ha noqoto ama barakoon ha noqoto ama masjid ha noqoto goob kale oon garwaxso weeye meesha aan fadhiiso ee kuma dhihin halkan waxaan ka ahayn oo dhan waa inaad fadhiisato laguma dirin farqigaasaa u dhexeeya meesha amarku u ahaa asagu jamiic aladaad baa lagaa lagaa reebay wanahyu can ishay shay layska reebayna waa amrun farad laisfare weeye biaxadi addaadihii kaa lagaa reebay mid ka didkiisa mid ka mid a waxa ka soo horjeeda mid ka a lagu amray taxriiman kaana ay nahyu aw tanziihan falmru amarkuna bixasabi ma bixasabi nahyi Eh, bxasab الtaxriimi wالtanzih baa rabaa cafwan ayib haddii shay lagaa reebo oo nahyigu nahyu taxriim yahay amarkuna wuxuu noqonaya amru wujuub haddii shay lagaa reebo nahyiguna uu yahay nahyu karaahati watanziih amarkuna wuxuu noqonaya amru istixbaabin wa nadbin saasay isu fiirinhayaan ayuu sheekhu marka ku leh marka kan markaad maraysaan nahyigu asagu furuuc buu ku leeyahay fara badan xataa amarku waa leeyahay fii baab kitaab اطalaaq iyo kitaab اlcidqi markaad fiqyaadka maraysan wuxuu leeyahay eh, furuuc badan buu leeyahay furuucda caanka ee shaaficiyada ku sheegay kutubtooda waxaa ka mida maalan waxaad tidhi islaanta waxaad ku tidhi in khaalafti amri taladeeda haddaad amarkay haddaad khilaaftaad tidhi fa anta طaaliqun u fiirso wuxuu yidhi in khaalafti amri amarkayga haddaad khilaafto gabadh yahay fa anta طaaliqun waad furan tahay buu waad ku soo martay manhaajka ar malaynaya kadib wuxuu yidhi laa tukalimii zaydan buuri zayd ha la hadlin buui fakalamatu islaantaa ma furmayso ma furmayso wuxuu yidhi amarkayga haddaad khilaafto waad furan tahay war cad soo ma aha markaasuu yidhi may maqlaysaa haa ninka zayd la yidhaahdo waan fahmi lahay lama hadli suuq uma dhihi kartid ninka uu yidhi lama hadli kartid bay la hadashay islaanta ma furantay mise ma furmin haddaad tidhaahdo annahyu can الshay waa amrun bididihi maxaan leenahay ma furmayso ayb haddaan cagsidana waad cagsida marka waxaa tidhi in khaalafta nahyi in khaalafti nahyi nahyiga haddaad khilaafto buuhi fa anti aaliqun waad furan tahay markaasuu ku yihi quumi istaag buuhi faqacadad ma furanta mise ma furmi hadda waa tukada wuxuu yidhi waxaan kaa reebay haddaad ku dhacdo waad furan tahay buuhi waayahay tiri marxab bay tiri ugaas waa kaa dhegaystay wuxuu yidhi istaag buuhi markaasay fadhiisatayba horaana muxuu soo yidhi in khaalafti nahyi nahyigii haddaad khilaafto fa anta aaliqun faqaala laha quumi faqacdad ka warrama markaas quumi haddaad tidhi alamru bishay waa nahyun can diddihi wayn furan lannaha khaalafat nahyahu liannaha khaalafat nahyahu furuucdaasa ka dhaxaysa waa markaan dhahno marka alamru bishay waa nahyun can diddihi والنهي عن شيء وأمر بضده أو بحد أضداده ومركان waa دلالة لغوية la yidhahda waa sida haddaad qabto waa استلزام نahyiguna waa صريح في دلالته أمرkuna waa صريح في دلالته لكن نهي inuu faa'iideeyo أمر أمرna نهي faa'iideeyo waa من باب الاستلزام waxaa ka soo bixi لازم الqول waa qول لازم الqول waa qول nimanka qaba لازم المذهب waa madhabna kanayba deliishadaan soo muusan dhihin in khaalafti nahyi nahyigii haddaad khilaafto waad furan tahay gabadh yahay markaasuu yidhi istaag markaasay isgogashayba haddaynu dhahno way furan tahay macneda waa maxay quumii waxaa ka laasimay laa taqcudii baa ka laasimay wayna fadhiisatay way furan tahay wey marka waa laasimu اlqowli waa qowl baa la yidhaahdaa marka halkaasaa basha laga dhiran dhiriya waa hawl iska dhib badan iskaga taga dhiban ma laha wuxuu sheegu gud masale kale u gud wanaahi laysa daakhila fi nahyi kamaa sabaqa fi اlmri wuxuu u gudbay masalo kaloo ah xalay waynu soo maray aamirku hadalkiisa caamka ah ma gudagalaya miseme ti oo kale wey wanahyi ninka wax reebaya ummadda wax ka reebaya laysa ma ahaanin daakhila mid gudagalaya fii nahyihi kamaa sabaqa sida soo warmaray fi اlmri lianlaa yataxida الnaahi wاlmanhiyu iyo dadka wax laga reebay saysan u itixaadin allahuma marka inay qariino tusta sida xalay waynu soo maray mooyeen qaraa'inay jirtaba mooyeen wuxuu u gudbay masaladii maada yufiid xagga fasaadka aaaartii taa waa dilaaladii luqawiga ahayd ana annahya yaqtadii altaxriib wاlmanca la garay hadda wuxuu u gudbay aaaarta ka dhalata shayga in lagaa reebo maxaa ka dhasha halinahyu yaqtadi fasaad u gudbay masale la odhan jiray wuxuuna yidhi dhowr madhab baa ku jirtoo dhib badan inta u roon aanu khulaasayno culammada badankeed waxay qabaan nahyigu wuxuu keenaa yaqtadi اlfasaad jumlatan wa tafsiila ama cibaadaad ha ku yimaado ama mucaamalaad ha ku yimaado ama waxaa loo yaqaana iiaacaadka iaacaadku waa axkaamta la ridee ku dhacda dadka kale sida alaaqa iyo cidqiga iyo mxuu ahaay wii la halmaala iaacaadka la yidhaahdaa marka jamiic abwaab ashariica nahyigu hadduu yimaado wuxuu faa'iidaynayaa fasaada wa buطlaana almanhiya canhu shayga la yska reebay inuusan muctabar ahayn sharcan oo uusan shay jira ahayn bimacnaa saxiix ma aha sixadu cinda alculamaa aw cinda kalaamiyiin aw usuuliyiin saddex bay noqotaa sixa caqliya iyo sixa caadiya iyo sixa sharciya wax la diidan yahay la duminayo waa sixadii sharciga ahayd asixa alcaqliya cinda alkalaamiyiin waxay u jeedaan marka xanafiya meeshan gasho marka la rabaa sixada inaad fahanto ayagu waxay ku annahyu can shay wuxuu tusayaa calaa sixatihi xanafiyo marka waa dhib wey marka sixadii baa iskaga khaldantay asixa alcaqliya waxaa looga jeedaa maa yumkinu wuquucuhu wa cadamuhu shayga caqlan marka la fiifinada caqli suurogeli kara wujuudka xaggana aanan suurogeli geli karin makhluuqaadkao dhan in la abuurana waa mumkin in la iska daayana waa mumkin ayib adugu haddayna naftu kaa baxana waa mumkin inaad beri sii joogtana waa mumkin maa yasixu wujuuduhu wa cadamuhu caqlan ayaa waxaa loo yaqaanaa hada waa saxiix baad caqlan waa shay saxiix caqlan hiya six caqliya shaygu caqligu suuraysan kara ee caqligu fahmi kara jiriddiisa iyo jirid la'aantiisa isbedelkiisii isbedel la'aantiisa waxaan leenahay waa shaygaas waa saxiixun caqlan waxaa ma dhici karta way dhici kartaa baad leedahay yacni waxay u dhowdahay aljawaaz alcaqli waxaad jirteen oo kale waa asixa alcaqliya hiya aljawaaz alcaqli ama asixa alcaadiya waxaa loo jeedaa shayga caadatan suuro geli kara haddii waxaa dhici karta inaad bidix fiiriso ood midig fiiriso ood hore u socoto gaal u socoto wa hada waa saxiixun caadatan almashu ila اlyamiini wa ilyasaari amaam iyo waraa iyo waa maxay waa shay saxiixun caadatan ama sucuudu muxuu ahaa ila alhawaa mashe saxiixun caadatan ba ruuxa insaanka inuu duuloo kar aado sida diyaarada qumaata u kaco waa laysa bisaxiixin caadatan laakiin inuu bidix qabto oo midig qabto hore u dhaqaaqo oo dib u socdo oo hadduu doono boodboodo waxaan leenahay waa saxiixun caadatan amaa asixa sharciya waa maxay waa alma'duuna sharcan shaygu sharcigu fasaxay samayntiisa hirgelintiisa ayaa sixa sharciya la yidhahdaa afarti xugum oo dhan baa hawshaa soo gelaysa maxaa yeele waajibkii manduubkii mubaaxii mustaxabkii kulluha waa maxay waa yasixu sharcan ila taxriim shayga la xarimo asagu laa yasixu sharcan lanno sharcigu wuxuu dalbanayaaba meesha in laga saaro oo la baabi'iye ma rabo in la hirgeliyo hawsha la keeno war xumaha iska daa baa lagu yidhi masamee baa lagu yidhi marka asixa sharciya waxaa soo wada gelahay jamiic alaxkaam alhamsa afartii aan ka ahayn taxriimka taxriimka shayga marka haddii la xarimo waa maxay waa hayru ma'duunin sharcan laa yasixu sharcan sharcigu marka sixadu anfinayo waa midan sixal caadiya iyo sixal caqliya howl u taalla ma aha nabigu caqliyaad iyo caadiyaad looma soo dirin waxaa loo soo diray liyubayina eh, linnaasi maa nuzila ilayhim ayb marka masaladu wejka eh, qowlka u caansan waa maxay waa qowlka odhanaya nahyiga mutlaqa ah wuxuu faa'iideeyaa alfasaad wadaadda waxay yidhi cagsoo laa yufiidu اlfasaad ilaa bidaliilin min khaarij nimanna waxay dhahdeen ilaa uu daliil kala yimaado fasaad ma faa'iideeyo niman saddexaad waxay yidhaahdeen aan kala qaadno baabulcibaadaat marka la joogo nahyigu wuxuu faa'ideeyaa butlaan almanhiyi canhu shayga inuu faasid yahay oo uusan jirin oo baatil yahay laakiin mucaamalaadka ma faa'iideeyo ayib niman tafsiiliye oo xataa sii kala qaaday oo yidhi iqaacaadka wuu faa'iideeyaa muxuu ahaayey fasaad iyo ma faa'iideeyo nimanba marka meel bay ku dhufteen saddexdaa madhab baa u caansan yufiidu muطlaqan laa yufiidu muطlaqan iyo tafsiilka bayn alcibaadaati wاlmucaamala saddexdaa madhab baa u waaweyn madaahib badan baa ku jirto ilaa toban la gaadhsiiyo ayib nimanna ay ka badiyaanba saddex iyo toban wadaaddaa gaadhsiiya saddex iyo toban madhab waxaaso dhan marka niman waxay dhaheen waaba ku warre aan ka joogsanno sidiisuba waa waaqifiya nimanka meel walba joogsan jira ashaacira u badan nimanka ayago halkaasay maray wa muطlaqu الnahyi muطlaqu الnahyi buu sheekhu aladi laysa muqayadan bima yufiidu اlfasaad nahyiga hadda laga hadlaayo waa nahyiga aan wax dabar iyo seeto wadanin ku tusta fasaadka hadduu wato qariino tadul cala اlfasaad qowla waaxida yadul cala اlfasaad laa tuzawiju اlmarأaة اlmarأة wla tuzawiju اlmarأaة nafsaha faina الzaaniyata hiy alatii tuzawiju nafsaha faina الzaaniya waa ma waa qarina tadulu calىa buطlaani hada اlcaqd haweeney haweeney weli ooma noqon karto ayaduna isma meherin karto maxaa yeelay zaaniyadda ayaa nafteeda guurisa oo midka ka zinaysan la heshiiso xoogu ka qaata kadibna jirkeeda ka iibsata marka qarinaa raacday marka taasuu ka ixtiraazaya wa muطlaqu nahyi nahyiga aan lagu dabrin qarina tusta cala baa loo jeedaa nahyiga mxuu ahaay aan dabranayn walow litanziih tanziih baa ku yimaadee yuusan taxriimba faa'iidaynayni yaqtadii wuxuu keenaa alfasaada harcan sharcan marka caqligii iyo ka ixtiraazhaya muxuu yidhi sheekhu فيma siوى العباadة min mعaamalaة أو إيقاع وفي العباadة أيضا in kana في النوعين لأمر dاkخل أو khاaرج lاaزم kالنهي عن byع الملاقيح وطلاق غyر الزوجة والنهي عن الصلاة بدون قراءة أو بغyر طهر sheekhu wuxuu ka hadlay مطلق النهي walow للتنزيه wxuu keena يqتضي الفساaد شharcا فيma siوى العباadة cibaadada wixii ka soo hadhay wixii cibaada ka soo hadhay ayib oo min mucaamalatin mucaamalo ah aw iiqaacin lanna cibaadada iyadoo muran badan kuma jiro wey cibaadadu iyadoo muran badan kama taagno aw mucaamalatin aw iiaacin iiaac waa alaaqa ciiga wii la halma lanna xukun baad ku riyaysaa calaa hayrika kadibna waxbaa dhacahay wa fi lcibaadati aydanna waa faa'iideeyaa fii ma siwa alcibaadati anugu waxa u arkaa in cibaaradu xoogow ay ku jirto khala lanno wadaadaha badankood qaba nahyigu ma faa'iideeyo fasaad fi lmucaamalaati waliiqaacaad cibaadada waa ogolyihiin marka cibaadadiibuu sheekhu ka dhigayba iyadu inay tahay khilaafka u badanba iyadu inuu ku jiro soo ma aragti fii ma siwa alcibaadati min mucaamalatin aw iiqaacin wa fi lcibaadati ayضa buu mar damba gadaal soo celiyey ayib waxaase dhici karta madhab xanafiyadu ay leeyihiin ayuu tilmaamahayaa ay dhici karta oo ay leeyihiin annahyu can sawmi اlciid wa ayaami الtashriiq reebidda la iska reebay wuxuu tusahayaa soomku waa saxiix liaslihi laakinahu waa faasidun liwasfihi oo shayga aan mumkinka ahaynba la iskama reebo annahyu fi lcibaadaat wuxuu faa'iidaynaya baa dheen sixo ayagoo ujeeda sixadii ahayd caqliga bay iyo la aadeen oo maxay leeyihiin shayga ruuxa mukallafka ah shay aan suurogelaynin oon dhici karin loomaba diraba nahyinta lagaa reebay inaad soonto fii ayaami alciid wa ayaami tashriq waxay tusaysaa haddii la soomo inuu saxiixoo dhici karo laakiin waa fasaadun biwasfihi waxaa ku tacalluqay ciidnimiyo hawla kala ku tacaluq macnahaasa laga yaaba dadku inuu tilmaamay laakiin macno aad loo sii daneeya ma aha wuxuu sheekhu wuxuu yidhi in kaana fi nawcayni limrin in kaana annahyu fi nawcayn ay fi lmucaamalaat wa fi lcibaadaat limrin daakhilin aw khaarijin laazim meesha way iska dhib badan tahay waxay ku runta in laska yidhaahdo waxbaas ayaan laysdhibine nahyigu sidiisuba hadduu u taab u noqdo lidaati shay shayga qudhigiisa ama ruknikiisa uu taabanayo ama shardikiisa uu taabanayo yaqtadi اlfasaada muطlaqan hadduusan nahyigu taabanaynin shardiga shayga ama rukniga manhiyu canhuga ama daatadiisaba uusan khusaynin laa yaqtadi اlfasaad oo liamrin khaarijin ah kadib marka halkan wuxuu gelinhayaa labadii suuraba labada suuru gelinaya wuxuu ku yidhi in kaana in kaana anahyu fi nawcayni nahyiga ku yimid labada noocba hadduu yahay raajicin mid u laabanaya liamrin arin daakhilin guda gashan fi shay ilmaniyi canhu daakhilin laba shay buu ku hoosgeliyey annahyu araajicu lidaati shay iyo annahyu araajicu lirukni wa shardi shay meesha rukniga iyo shardigana wadaada waxay ka dhigaan liwasfi shay laakiin wasfiga ha inoo dambeeya laasimka aan ka dhigno daakhilin waxaad ka dhigtaa nahyiga u laabanaya ilaa daati shay zina lagaa reeba nahyigu e, zinada qudhigeedu taabanaya liwaad baa lagaa reebay zinada qudhigeedu taabanaya shirki baa lagaa reebay waa lidaati lmaniyi qudhigiisi weeye wax kale iyo wasfi kale midna ma taabanayo ayib amaa midka eh, u laabanaya lishardi shay aw lirukni shay asagu waa fara badan yo asagaa miaalin doona aan sugno waa maxay mabiicdoo kale waxaa la rabaa in ayada la garanayo waxaa la rabaa in eh, lacagta la garanayo waxaa la rabaa iyada qadarkeeda in la garanayo idan haddii lagaa reebay can bayci اlmalaaqiix wاlmadaamiin jahalaa ku jirta mabiicdii ama jahalaa ku jirta amantii ama jahaala ku jirta xilligii lacagta la bixin lahaa naha can bayci xabali اxabala wadaad waxay dhan waa maxay waxaa la yska reebay in wax lagu kala iibsado nirigtii uurka ku jirta xilliga ayadu intay taaba gasho oy dhasho kadib baa lagu ballamaya marka waa maxay waa jahaalatun fii ajali اhaman jahaala ku jirta xilligii lacagta la kala qadan lahaa wadaadana waxay dhaheen ma ahee waa iyada qudhigeeda ilmahay dhali doonto taana waa jahaala ku jirtaa fii fi lmabiic markaa daatadii markaa kaa noqonaysa marka taa uu ku yidhi in kaana الnahyu fi nawcayni raajicin liamrin daakhilin wuxuu uga jeedaa النهي الراaجع لcayن الشhay أy لذات الmنهي canه iyo nahyiga u laabanaya لرuknihi wa شharطihi labadu waxay keenayaan fasaad iyo buطlaan bay keenayaan ayb aw لأmri khاariجi laaزima buu ku yihi ama mid u laabanaya amar ka baxsan wuxuu ka baxsan yahay daatadii sheega waa ka baxsan yahay shardiga waa ka baxsan yahay ee rugnigu waa ka baxsan yahay laakiin manhiyu canhuga ayuu laaimaya ayuu laasimayaa ayib ka can bayci اmalaaqiixi reebidda la reebay malaaqiix malaaqiix waa maxay ma fii malaaqix iyo madaamiin maxaa u dhexeeya maxaa ku soo marteen ma abahada awrta mise waa uurjiifka xoolaha waa biyaha ku jira fii aslaabi alfaxal idan nahyigaa muxuu yahay waa nahyi u laabtay lidaati الshay mise wuxuu u laabtay jahaala ku jirta lacagti mise jahaala ku jirta qadarkii laba yaqaan artigu intuu dhiiqahayo himiladiisu waa intee lama yaqaan dantan kala inaan ka gaadhay lama yaqaan marka ka nahyi can bayci اlmalaaqiix waa nahyi u laabtay lidaati shay aw mxuu ahaa liruknihi iyo wa طalaaqi hayr الزawja inaad furto islaamta islaan aan ka ahayn hadde maba hayside maxaad furtaa marka ayib kaa marka wuxuu noqday waa asna shay alaaq wuxuu qabtaa maal maxalkiiba ma haysid maxaliyadii baa meesha ka maqan iyo wanahyi reebadii laska reebay can isalaati biduuni qiraa'atin muxuu u laabtay waa nahyi u laabtay lirukni shay nahyi u laabta wey lirukni shay salaad ha tukanin baa laa tujidu salaatun mm, ilaa bium اlqur'aan salaadaan um اlqur'aan lagu tukanin ma asaxaysaa la yidhi idan asixid la'aanta iyo nahyigaas waxaan leenahay u laabanhayaa rukni min arkaan asalaa fasaadku marka wuxuu u yimid nahyiga wuxuu taabanayaa salaadda ma taabanayo ee wuxuu taabanayaa rukni ay leedahay asalaat almanhiy canha marka saasuu u jeeda aw bikayri uhrinna waa nahyi u laabtay lishari shay laa yaqbalu salaaةa axadikum إda أxdaa xatىa ytwضأ laa yqbl salaaةa xaa'idi إila bkhimaar inkastoo nafy اqbuli nafy اijزa aan gaari doona haddana waxaan leenahay wixii noocaasoo dhanba wuxuu u laabanayaa shardigii ba u laabtay idan nahyigu ama cibaada ha khuseeyo ama mucaamalo ha khuseeyo ama iqaacad ha khuseeyo intuu hadda kuusoo sheegay iqaacadkan wuxuu kugu miaaliyey طalaaqu hayri زawja macaamaad wuxuu kugu miaaliyey annahyu can bayci malaaqiix cibaadka wuxuu kugu miaaliyey annahyu can isalaati biduuni qira'atin aw bikayri uhrin saddexdii suura buu iqaacaadkii mucaamalaad cibadad buu ku keenay marka saddexdaaba saasuu u qaybiyey sida ka muuqata marka intaasaad ku gaabsanaysa annahyu idaa caada licayni shay aw liruknihi aw lisharطihi yaqtadi اlfasaad nima waxay dhahay nabigu ma keenine waxaa keenaya rukniga la'aantiisaa keenay oo shardiga la'aantiisaa keenay laakiin nahyigu wuxuu kugu baraarujiyaa la yidhi khalalka ku jira khalalka shardiga ku yimaada iyo rugniga ku yimaada fasaadka uu ku keenaya manhiyu canhugi ayb wuxuu u baxay kii aan keenaynin butlaanka ayb wuxuu yihi wa nahyu biamrin khaarijin hayri laasimin ayri laazimin kan hadda dambe aad aragtaan wanahyi can isalaati biduuni qira'atin aw biayri uhrin kaa hadda biayri uhrin ah sheekhu wuxuu ka raba inuu ka dhigo khaarijkii laazimka ahaa midka hadda anagu aan shardiga ka dhigayno annahyu idaa rajaca ilaa shardi lmanhiyi canhu yaqtadi fasaad meeshaan ku wuxuu kaaga cabiray wasfigii laazimka ahaa liannu salaadii iyo arkaanteedii gooni wey shardiguna waa ka horeeyaa waa khaariji laazimahaya mashruudkiisa marka laakiin ama laasim khaarija a ah dheh ama shardi dheh dhibba malaha saa un iskaga ogo wa ama annahyu laakiin waxaa ka fiican in lagu miaaliyo midka laasimka khaarijiga ah oo kutubta usuulka iyadu ku badan asagu markuu qaacidada hormariyo amilada wuxuu u tartiibiyaa birmaawi siday u kala horeeyeen laasim khaarija u dambeeyey laasimka khaarijiga miaalkiisu waxaa weeye miaalka u dambeeya ah asalaatu bikayri طohrin laakiin wadaaddu waxay ku mid tahay ayagu usuulinta caanka ku mid tahay annahyu can bayci buyuuc riba annahyu can buyuuc riba riba alfadli oo kale baycu dirhamin bidirhamayn ziyaadadaasa wuxuu yahay wasfi laasim ah beycu marka asigii la fiiriyo waa iska beyc caadi ah laakiin shilin laba shilin lagu gaday boqol doolar oo laba boqoloo doollar lagu sarrifay waxaa ku jira wasfi laasima licaqdi اlbeyc oo ah ziyaada waa markay tay dhahaan xaniifiyadu waa صaxiixun eh, biaslihi faasidun biwaصfihi oo waxay leeyihiin markaan boqol doolar laba boqol doolar ku sarifno saxar sarifku wuxuu ku asaxay boqol iyo boqol boqolka dheeraadkana waa faasid oo ku buraya ayagu waa qaawiyaan taas ayagu miaal oga dhigaan waصfiga laasimka ah ee khaarijka miaal oga dhigaan shaaficiyaduna waxay ku miaaliyaan annahyu can sowmi اlciid annahyu can sowmi اlciid in la reebo soomka maalinka ciideed soomku ka asal ahaan wuxuu ahaa mashruuc laakiin dhicidda uu dhexdhacayo fii hada alwaqti ayaa ah manhi soon iyo waqtigana lama kala sooci karo waa wasfi laazim ah lisawm saasay ayuu yidhahdaan laakiin dhiba ma iskaga tagno sheekh wuxu uhi ama nahyu biamrin khaarijin hayri laazimin bal mujaawirin hayri muttasilin falaa yaqtadi اlfasaad waama annahyu reebid shay la iska reebay biamrin khaarij ay bisababi amrin khaarijin amar ka baxsan manhiyu canhuga hayri laazimin lilmanhiyi canhu manhiyu canhugana aan laazimaynin falaa yaqtadi ma keeno alfasaada ma keeno kalbayci sida beyca la iska reeba wadarulbayca idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumacati fascaw ilى dikr اllah wadarulbayc buu u jeedaa waqt الnida waa mihaal اlmucaamalaat maxaa yeelay wuxuu u laabanhayaa bay leeyihiin nahyigaas waxaan beecaba ka ahayn wuxuu u laabanayaa in laga mashquulo jumcada lagaa reebaya in jumcada eh, ku dhaaftaa lagaa reebaya beycuna waa nooc min mxuu ah anwaacda mushaqilaadka ee mulhiyaadka ayuu ka tirsan yahay wadarulbayca ma aha maqsuudku in lagaa reebaya nafsa waa maxay ka fogow wax walboo kaa mashquulinaya salaadii jumcada ahayd wey beycuna wuxuu ka tirsan yahay waxyaabaha kaa mashquulinahaya waajibaadkii iyo waaad absan lahayd idan maxaan leenahay si amr khaarija u noqday beecii arkaantiisi waa mutawafira shuruuddiisi waa mutawafira haddaba waayahay muxuu beecu xaaraan ku noqday aadaanka labaad markuu dhacdo wuxuu ku noqday wuxuu sabab u noqonayaa beecu salaaddii jumcada inuu ku dhaafiyo idan nahyigu waa arrin kale oon khusaynin beecii arkaantiisii iyo shuruudiisii ayuu taabanaya saasaa loo yidhi waa limrin khaarijin ayri laazim hayri laazim laazim ma aha inuu beecu ku dhaafiyo had iyo goor salaada tadqac ka sisaa laga yaaba inaad ka gaadho keligiina maa wax ku dhaafin waxyaa badan baa ku dhaafinaya ayb aw bayci اlxaadiri lilbaadi ama kii ree magaalka inuu reemiyi wax u iibiyo nahaa an yabiica xaadirin libaadin ninkan xaadirka waa nin mukalaf oo la wakaalan karo baadiguna waa nin mukallafa wax wakaalan kara badeecadu shuruuddeedii arkaanteedii bici waa dhag nebi allow maxaad qoonsatay waxaan qoonsaday liannakum tudayiquuna dadkaad ku adkaynaysaan weeye makaasibta iyo asbaabta risqiga saa dar nab uxu dacu nnaasa yarsuq اllahu bacdahum min bacdi nahyigu wuxuu u khuseeyaa waxaa ka dhalan haddii reemiigii xoolihi aad u qabato oo siirsiir aad ugu iibisa adugu suuqii baa cihiirgii noqoy waxo dhan baa qaaliyoobahaya laakiin reemiya waxba oga markuu hantida suuqa ku sii daayo oo laga faa'iido oo dalaal ka faa'iido oo sicir jaban lagaga helo suuq waa deganaanaya haddii laakiin la isdhowrto oo laisu ramagaaleeyo oo si walba shay walbo suuqa soo gala intuu saaxiibkii iyo adeerkii u qabto uu tartiib ugu iibiyo sicir barar baa dhici suuquna waa xidhmaya nahyigu marka ma aha nahyi khuseeya badeecada mid khuseeya ma aha shuruud iyo arkaan ay leedahay caqdigaas wuxuu khuseeyaa wax ka dhalan kara falka asaga ah oo ah atadyiiq calى ahli اlbaled calى ahli اlbaled wa calى ahli الsuuq ayib wa طalaaqu اlbidca طalaaqu اlbidca ka طalaaqi fi اlxayd iqaacaadka waa kan hadda kii dambana wuxuu labadii hore aan soo mar wuxuu ahaa mucaamalaad annagoo de waa markaa iyagii shaaficiyada waxaa weeye reebidda la yska reebay gabadh xaydaa in la furo waxaa loo diiday waa tawiil lcidda ciddada ku dheeraan maxaa yeele iyadoo xaayadoo saa dhiigga u bil haddaan furto shan iyo tobankaa beri ama tobankaa beri dhiigga tirsanayso ciddadii ma xisaabsanayso markay ka qabaysato kadib ayaa kow ciddada loo dhihi marka gabadha sadan ugu dheerayna iska sug daahir ha noqoto markaa kadib fur wey halkaasaan la maray marka waxay leeyihiin wuxuu u laabtay wasfi khaariji ah saa darteed buu saxi u yahay dheen shaaficiy muran baana ka taagana dawad ogtii wlwuduu weysaysi bimaqsuubin waa miaal cibaadaat iyo wsalaatu fiihi ayb aw wsalaati fiihi in asagii lagu tukado weyse la soo dhacay baad ku tukatay ayb ama daar maqsuubaad ku tukatay ama maro maqsuubaad ku wsalaatu fiihi waa wii lagu tukan laha ama labaaska ama makaanka ah iyo wanaxwi daalika inaad ku istiijisid biya la soo dhacay baa ka mid a ah. biya la soo dhacay oo booli oo soo taabsanta ku istiijistay ayb xeedho ama keli dahab iyo fida ayaad biyo ku shubato ka weyse weysadaa iyo salaadaa xukumkeedu muxuu yahay waa hawsha soo maray <laughs> bilowga kitaab waxaa ku soo maray ee qaacidada ahayd hal ilamru yujaamicu muxuu ahaa alkaraaha baynu ku soo marray yujaamicu taxriim qaacidadaas ku soo marray aduu marka amar khaarij u laabanaya salaadda waa arkaanteeda bay oofsataa lagu leeyahay shuruudeeda bay oofsatay hawl kaloo ku saabsan shardigeedii weelkiisii iyo wasiiladiisii yuu nahyigu khuseeya daartan aan booliyaday hasbigii dhaca aan dhacay waa gooni laakiin salaad waxaan tukaday arkaantidii leh min atakbiiri ila tasliim wax dhiba ma qabto nimanna waxay dhaheen jihadu jiha kala fuqaysa maaha gebi ahaan waxaa weeye uun qacida aad soo marteen haddii aad suuraysato wadaaduhu marka warka lasoo gaabiyo wasfi walba oy u arkaan inuu asaasi u yahay lilmanhiyi canhu bulan bay ka ratibaan laakiin waxay isku qabanhayaan tabiiqa hal wasfibu waa laisku khilaafi waa yarjicu lidaati الshay liwasfin laazimin lahu liruknihi wa iyo maya khilaafku marka waa fi tabiiq intiisa badane ma aha fi tandiir tandiirinta hore iyo tasiilka hore muran badan kama jire waa aafadu waadhihi jireen mxuu aha washaydaanu mxuu ahaa yakmulu fi tafaasiishi soo maha hunaa marka tabiiqa dhib ka jira wanaxwi dalik aan iskaga soconno nacan buu sheekhuui maa shuka wixii laga shakiyo fii kownihi allaazima aw hayrahu lilfasaadi kalaazima kama qaalahu sheekh ciizudiin cabdisalaam fii qawaacidihi buu ujeedaa wuxuu ujeedaa hadda masaladan uu kaga hadlahayaa masale la yidhaahdo garana wasfigii laasimka ahaa lilmanhiyi canhu aw raajic lidaatihi wa aw liruknihi garanay fasaad inuu keeno nahyigii taabanayey waصfi khaariji ana waan garanay inuusan keenaynin fasaad laakiin nahyi baa soo arooray shay baa la iska reebay nahyigan meeshuu ku dhacaye nabigu diidanya ama shaaricu uu qoonsadayna maanan garanin maxaan ku xambaaraynaa nahyigan ma u celina lidaati shay aw liaslihi cafwan aw li mxuu ahaa ruknihi wa shardi baan u celinaynaa mise wasfi khaariji aan ka dhigaynaa miaalkay sheegaan usuuliya ashaaficiya waa waay maay nahaa can bayci acaami nahaa can bayci acaami xataa yajri fiihi saacaan xadiidka garanaysana caanka ah nabigu wuxuu diiday raashin in la iibiyo xataa yajri fiihi saacaan wanahyigan xaggee u jeedaa raashiin lama iibin karo oo lama sii gadalko ilaa baayicina uu u beego mushtarigii mushtariguna kaka sii gadanaya uu koobadii mushtariga koobadii baayicba ay isdhaafaan nahyigaasi fuqahadu way ku wareereen ma nahyi raajicin ba liamri khaarijin mise waa lidaati shayi aw lishardihi wa kadib maxaan ku xambaaraynaa marka taasuu ka hadlaya wadaadku mar hadday saa noqoto waxaan leenahay aan u laabanna asal muxuu ahaa annahu yaqtadii alfasaad mashkuuq buu noqday wasfigaani narjicu ila alasli taasuu nacam maa shuka fiihi maa shuka wixii laga shakiyo waa wasfiga hadda fii kwnihi laazima inuu yahay waصfi laazim ah aw daakhil ah ayb laazimka hadda macnihi caamka ba uga jeeda aw hayrahu kii khaarijka inuu yahay lilfasaadi buu ahaaday lilfasaadi buu u ahaaday yaqtadi lfasaad u jeedaa kaاllaazimi lidaati shay aw اdaakhili fiih kama qaalahu sheikh xogow qanafka cibaarada ku jirta tarkiibkeeda laakiin macnahaasu aad ku ujeedaa cabdisalam wuxuu kaga hadla qaacidada kitaabkiisa qawaacid اlaxkaam mujaladka labaad soddon iyo saddex soddon iyo saddex meel kale wuu ku soo celiyaa laakiin meelkaas ugu faahfaahsan wuxuu u gudbay masalo kale wa nafyu اlijzaa'i wاlqabuul hal yaqtadi اlfasaada aw la ra'yaani murajaxaani limajiiءi اlamrayni waa masale iyaduna culays badan oo tii hadda aad soo dhaafteen bay farc ka tahay mana mana sii dhib badno waxaana asal ah nafyu اlqabuulka la hormariyaa saasay kutubtu yeelaan nafyu اlijzaaguna waa farc can nafyi اlqabuul shaaricu nafyu اlqabuul ma bimacnaa nafyu الصxa mise waa bimacnaa nafyi hawaab baa la isku hayaa xadiidkii haddaan soo sheegn laa yaqbal اllahu salaata xaa'idin ila bkhimaar laa yaqbal salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada axaadiidta noocaasa ee ninka khamro caba afartan beri salaadda laga aqbali maayo addoonkii ka carar mawaalidiisu laga aqbali maayo salaadda xataa yarjic ilaa mawaaliih nafyu اlqabuul baa la keenay iyo xadiidkii ah arbacun laa tujzu fi اladaaxi aw fi daxaaya xadiidkaad garanaysaan idan nafyu اlijzaa'i aw nafyu اlqabuul ma nafyu sixa mise waa nafyu hawaab labadaa ra'yi baa jiro uu sheekhu u yihi murajaxaani limajiiءi اlamrayn sheekhu maray rag badan baa maro yidhi waa afkaan ka haynaa garan mayno nin walba mid buu rajaxaa nin waxay dhaheen haddii shay la yidhahda la aqbali maayo macnaheedu waxaa weeye ma asixino waa baail wuu buray nimanka sidaa yidhi waxay ku dhegeen adiladii hadda aan sheegnay ninki mid salaaddii la aqbali maayo weysadu ka jabta ilaa uu weysaysto waxay dheheen haddama u jeedaan ninay weysadu ka jabtay maxaad ku taqaanaan salaaddiisu waa baailay dheh haweenay baaliqa ah oon is asturinna salaadeedii la aqbali maayo baailo wey halka waxay ka fahmeen waxay dhaheen nafyu اlqabuuli wa nafyu اlijzaa'i ayib iyo laa tajzu salaatu axadikum xataa yaqra'a biumi اlkitaab waxay dhaheen waa ayadna waa burtay waxay dhaheen marka nafyu اlqabuuli waxaan leenahay waa nafyu asixa intaasay ku dhegeen niman waxay yidhaahdeen ka daaya saa ma ahe nafyu اlqabuul wuxuu faa'iideeyaa nafyu hawaab salaadii iyo shaygii lagaa reebay way asixi laakiin ajri baadan ka helaynin kuwanna waxay ku dhegeen axaadiistii ahayd ninka khamre cabba afartan beri salaad laga aqbali maayo ninka caraaf u taga afartan salaadiisa la aqbali maayo addoonka ka carara sayidkiisii salaadiisa la aqbali maayo waxay dhaheen waxaan lagu ijmaacay daahiriya meesha ka saarayaan baan u malayn waxaa lagu ijmaacay dhaheen salaadan inay asaxayso haddii nafyu qabuulka shaaricu ma macnaalaan baan ka dhigana maye ajirka heli mahayo laakiin waajibkii baa kaga dhacay shaygii iyo xukumkii mukalafka uu ku ah waa ka dhacay oo looma haysto laakiin wax ajira uu ka helaayo ma jiro qiyaasan cala asalaati fii daari lmaqsuub ay dheh waa inaga soo maray shaaficiin ay rajaxeen salaadda way asixi laakiin bilaa hawaab marka niman sidaasay yidhaahdeen labadaa daraf bay kale istaagen waana qolyaha yidhi laa tarjiix kana waa raaji kana waa raajix mana kala xoogda labada qawli saa lagu socdo adda waay dheen waad khaldantihiin nahyigu nafyulqabuulku iyo nafyulijzaagu qaacida hadda aad soo marteen mariya nafyulqabuulku hadduu u yimid liamrin laazimin lishay yufiidu albulaana walfasaad hadduu liamrin khaarijin u yimaadana laa yudul cala albutlaan nimankaasaana saxan maxaa yeelay xadiid kii ku saabsanaa ninka aan weyse qabin iyo gabadhi aan aan khimaar qaadanin kulli maxay khusaysay ninka aan weyse qabinna waa shardi baa meeshii laga waayo waa nahyigu u laabto kale shardigii shayga wey gabadha aan asturina waa nafs alqadiya laakiin khamre cabki iyo ninka cararaya baxsaday iyo kii kaahinka u tegey nafyu qabalku wuxuu u laabtay wasfi khaarija ninkaa salaadiisi wuu tukaday shuruuddoodii arkaanteedaba la yimid laakiin macsiyo kaleo uu sameeyey oo carar ah ama khamra cab ah ama kaahin waxweydiina ayaa baabi'iyey hawaabkii uu ka heli lahaa salaaddii uu tukaday nimanna waxay dhabaasha kala saara liamrin khaarijin iyo liamrin laasimtii hore u celiya nimankaas ayaa roon nimankaa roonoo calaawdibni cataar baa ka mida qolyahan dambe muxuu ah muxaqiqiinta sancaani iyo maqbaliya ka mida mdaqliciid labadii kitaabkii ilmaamkaana ra'yiga mar buu sheegaa laakiin cumdaha wuxuu kaga tegey sidan bilaa tarjiixa ayuu kaga tegay isagoo sheegay labadaas suuraba inay suuragal tahay aan iskaga tagno wanafyu ljzaai gudid la'aan oo la sheego shayga ma gudahaye la yidhaahdo hal yaqtadii ma keenaya alfasaada iyo albutlaana aw ama ma keenahayo ra'yaani laba qowl weeye murajaxaani fi lusul rajaxo maxaa yeeley limajii'i اlamrayni labada arin baa yimaado marna fasaad buu ku yimid nafyu lijzaa marna cadamu fasaad baa muuqda wey limajii'ihima ay limajii'i nafyi اlijzaa'i wاlqabuuli oo ku yimid isagoo looga jeedo muraadan asixa marna looga jeedo caf muraadan albuطlaan baa rabaa marna looga jeedo cadam ahawaab labada waa yimaadeen buu u jeedaa laakiin jamcinta ayaa ka wanaagsan ayaa ka wanaagsan in la jamciyo masale kaleo meesha ku jirtana way jirtaa qole waxay dhahaan qabuulku qabuulku iyo sixadu mutalaazimaanba mise isma laazimaan haddaan dhahna asixatu waalqabuul mutalaazimaan nafyu alqabuuli waa nafyu asixa haddaan dhahna waa hayru mutalaazimayn markaasuu baxdigan hadda meesha ku jira imanaya qolina waxay dhaheen alqabuul akhasu min asixa alqabuulu akhasu min asixa shaygu waa asixi karaa isagoon maqbuul ahayn cinda allahi subxaanahu wa tacaala ayb haddaan dhahno marka alqabuulu akhasu min asixa waxaan leenahay kulu maqbuulin waa saxiix walaysa kulu saxiixin maqbuula aan ka tagno sheekhu wuxuu yihi alfasl الثaanي fasalkii labaad oo min min muhimaati aqsaami اlkalaam kalaamka aqsaamtiisii intoodii muhiimkayd baynu soo wadnay hadda fi اlcaami wاlkhaas caam iyo khaas ayuu ku saabsan yahay alamru wالnahyuna waanu soo mar hunana waa alcaam wاlkhaas alcaam wاlkhaas cumuumku marna waa cumuum min jihati اlcaqli marna waa cumuum min jihati الsharci marna waa cumuum min jihat cafwan cumuum min jihati اlcurfi wاlluga iyo cumuum min jihati waxaa weeyaan alcaqli saddexdaa cumuum baa jirta ka hadda ina inaga khuseeyo waa cumuumkii luqada ah cumuumun min jihati اlluga iyo cumuum min jihati اlcaqli iyo cumuumun min jihat alcurfi cumuumka min jihati اlcurfi ah waa midkaad ku soo marteen dalaat اliqtidaa dalaat اliqtidaa baad ku soo marteen ayb cumuumka min jihati اlcaqli ana adaaba garan doono markaan mukhasaadka gaadhno ayaan ka hadli doonaa huna waxaa ina khuseeya waa cumuumkii ay luqadu faa'iidaynaysay lafdi iyo weedh sharcigu isticmaalay xagga luqadana faa'iidaysa cumuum wاlcumuumu luqatan waa shumuulu amrin limutacadidin shumuulu amrin limutacadidin shay inuu xambaarto ama uu wada qaato waxyaaba tirooba waxyaab tirooba waa shumuul amrin lmutacadidin hada waa tacriifka caamka luqata ama tacriifkii istilaaxiga ah wuxuu ihi sheikhu alcaamu waa allafdu weer weeye almustaqriqu dhammaysto heensada lima shay yasluxu u suubada lahu asaga min hayri xasrin walow majaazan wuxuu ihi waa lafdi mustaqriqa dhammaysanaya wada gaadhaya shamlinaya lima yaslixu lahu ay afraadi weye ay liafraadi maa yaslixu lahu afraadda asaga u suubata ee macnaha uu faa'iday soo hoosgelaysa ilan waynu soo maray kulligii iyo jusgii markaynu tacfiir soo maraynay sabxadii lixdan iyo toddobo in baan filahayaa lixdan iyo toddoba taqsiimaadka aad ku marteen waxaad ku soo marteen mufradkii inuu ahaa ma manaca tasawuru macnahu harika ashirka cafwan kulligina uu ahaa maa laa yamnacu tasawuru macnaahu ashirka kulligaasi hadday afraadiisu macnaha ku siman yihiin waxaa lagu soo yidhi waa mutawaai waa caamkan hadda ad hayso caamka hadda ad hayso wey macaanidu hadday kala badan tahay fil afraadna mushakik baad soo marteen sabxada lixdaniyo toddoba sooma haysaan ayib haddayn macno waxaad soo marteen waa mushtarak kii aad ku soo marteen alkulli aw ilmutawaai aad ku soo marteen ayaa caawa maanta caawa wuxuu yahay alcaam macno kale ha u qaadanin ayib ninkii reer qalaafe layidhi koo iyo toban ikhlaas soo akhriyay garan waayey ha noqonin uun marka kulli iyo caawa waxaa socota kuliyo iyo kul iyo iyo juziyo iyo iyo juzi marka lix qaybood waxaasoo dhan marka waxaa weeye waxaad horaan soo marteenoo kolba uun shaarka loo bedelayo oon sii tibarbaday marka hadduu yidhaha lafd almustaqni wuxuu kaa saaray cumuumkii macnawigahaa cumuumkii macnawigaha cumuumka macnawigana hadda waxaan oga jeednaa kii caqliga ahaa ee bimacnaa qiyaasku ku iman doonaa lianna alxukma yacumu bicumuumi cilati kaas waa cumuumka caqliga halkaasaynu ku gaari doonaa insha allah ayib mukhasadka caamkana waa ku tilmaami doonaa limaa yasluxu lahu wixii asaga u suubada unbuu qaadanaya halkaa waxaa ku saaraya limaa yaslixu lahu mulaqu ku saaraya mulaq ayuu ku saaraya lannu mulaqu hal mar ma wada qaadanayo afraaddiisa laakiin si bedeli ah ictiq raqaba haddii lagu idhaahdo waa maxay tanaad xorayn haddana mid kale dad u baahati waad xorayn laakiin hal mar kuma tusahayo jamiica ariqaab kuma tusahayo marka maahiyadu ku tusaa inagu soo mar markii uu ka soo hadlaya mucayankii uu ku yidhi inuu shaa'ic yahay inuu yahay macrifo kii ku soo yidhi mucayan marka mulaqu maahiye mulaqo ku tusaya afraadba kuma tusahayo wax afraadoo ku tusaya ma jiro asagu iska badaa inuu istiqraaqe min hayri xasrinna wuxuu ku saaray acdaadi alacdaad buu ku saaraya kun haddaad tidhaahdo alfun alfu rijaal baa tidhi caam ma aha lafdigu waa lafdi saalixa inuu dhammaysto kun nin laakiin waa maxsuur casharaةu rijaalin baa asmaa اlacdaad oo dhan musamayaat اlcadad oo dhan buu meesha ka saaraya bilaa min hayri xasrin tawaasida wuxuu kaloo saaraya laftirkeedu annakira fii saaq اlإثbaat oo laftirkeedu hadde muطlaqay ka tirsanta waxba ku dhibi mayse walow majaazin taasi wuxuu u caamku waa laba caam xaqiiqi ah oo waa cumuumka lafdiga ah iyo caam majaazi ah oo waa cumuumka macnawiga ah ayb ma aha kii qiyaaska iyo cilalka waxaa loo jeedaa midkaa uu ka hadli doono masale yidhahdaan hayl caamu aw اlcumuum min cawaarid اlalfaadi aw min cawaarid اlmacaani waa hawl iska dhib badan lakin waxay uga jeedaan baahsanidu ma alfaadday ku timaada oo kutusta mise macno aan lafdi ahaynoo baahayaa jira maala waxaad leedahay nabad ballaadhan baa dhacad leedahay nabad ballaadhan khayr guud baa dhacad iyo khayr caam ah raxmad caam ah caafimaad caamaad ah dhihi mar waxaad dhihi roob waxaa dhacay matar caam ah roobka nairobi ku daa iyo ka gaariso isku mid ma aha cumuumka waxaa lagu yaqaan lafdigan macnaha uu tusahay iyo afraadu dhammaan ku siman tahay waa macnan waaxid tadkhulu fiihi jamiicu alafraad alcaam waa ka lafdiga ah dhibicda aniga igu dhacdaya taadu waa laba kala mid idan macno caama ah ma jiro xaqiiqatana waa majaaz lanno maarkii mid walba ajnaas kala duwan magac guudna wadaagtaa kala da'ay roobka anigi u daay ku daay meelhebl iyo waa afraad kala duwan weeye iyo maar kala duwan iyo dhibicyo kala duwan marka maaha cumuumkiisu cumuum ma ah xaqiiqa waa cumuum majaazi ah nabadda ka jirta nairobi ama ka jirta muqdisho ama ka jirta meelhebl isku nabad ma aha yacnii macaani baad ilaaqi adoo cumuumna ku sheegaya cumuumkaasay u yaqaanaan majaazi ayib marka aad tiraha maarun caam maarku cumuumka aad ku tilmaantay waa cumuum majaaza walaysa bixaqiiqa leanna waxaa la rabaa lafdigu inuu macno guud faa'iideeyo macnahaasna afraaddu ay u wada galaan si siman waa macna waaxida ka waa maxay waa macno tacadudahay oo kala duwan ayib oo mid walba jinsi gooni ah majaazanta taasuu oga jeeda sheekhu wuxuu uhi wayadkhul qolya waxay ku daraan oo si ay dhahaan waa tacriif jaamic maanica ah, ay ku daraan dufcatan waaxidatan biwadcin waaxidin bay ku daraan waa lafd lmustaqriqu limaa yaslixu lahu min hayri xasrin dafcatan aw dufcatan biwadcin waaxidin biwadcin waaxidin marka qolyaa marka taa ku saarahaya marka biwadcin waaxidin baa hadda igu muhiimsane biwadcin waaxidin waxay ku saarayaan mushtaraga mushtarag waa aragteenoo lafdulcayn macaani badan buu faa'iideeyaa laakiin markii la dejiyey dejinta u horraysay looma dejinin liyadulla cala alcayni waاljaasuusi waاdahabi ee waxaa loo dejiyey waadic walba macno ugu talagalay kadibna anaa macno u dejistay kanaa macno u dejistay waagi dambaa hal lafdi loo isticmaalay intaasoo macno kala duwan lafdiga caamku asagwan waa lafdi hal mar la dejiyey liyadulla hada almacna alcaam oy soo hoosgelayso intaasoo fardi oo carakawa ah bilaa xasrin sheekhu wuxuu u gudbay masaladii loo yaqaanay dukhuulu suurati naadira fi lafdi alcaam suurada naadirka ah lafdiga caamka ma guda gelaysaa taasuu u gudbay wayadkhulu waxaa gelhaya taxta lafdi alcaam lafdiga caamka gudihiisii idaa uطliqa lafdiga marka la iطlaaqo asuuratu الnaadira suurada dhifdhifka ah dhacdo dhifdhif ah ayaa gelaysa miaaluhu xadiidka ah laa sabqa ila fii khufin aw xaafirin shaafici waxay yidhaahdeen maroodi ma lagu baratami karaa maroodi ma lagu baratami karaa ila nab wuxuu ihi laguma tartabi karo ilaa fii khufin adin geel wax la mooyeen khufka geela loo jeedaa aw xaafirin qooble waa fardihii iyo iyo baqlihii iyo wixii dameeree la halmaala idan lafdiga markuu shaaricu idlaaqahay maroodi meesha lama soo dhiganin waana suura inta badan mutakalimka maskaxdiisa ka maqan haddaba ma lafdiga cumuumkiisaan ku dhegnaa mise qasdulmutakalim baan fiirna baa la isku hayaa marka waa tacaarudu muxuu ahaa cumuumi lafdi iyo iyo qasadkii mutakalimka haddaan dhahno maroodiga waa lagu tartami karaa bidaliili qowli calayh salaa laa sabqa ilaa ilaa fii kufin waaa lena uf bl ag maroodi waa caggeel waad aragteen sooma agtigeedo kalnbu wataa fii kufin ma gelin marka waa maxay waa suura naadira ood hoosgelisay taxta lafdi اlcaam waxaa ka mid laa nikaaxa ilaa biwaliyi waxay dhan xanaabilow xanafiyo waa almara mukaataba laa nikaax ilaa biwaliyin adoon haweenku waxaaba u badan horta xaraa'ir baa u badan addoommuhu waaba ku yaryihiin haddaan addoommi xataa meesha soo gelinno addoonta mukaatabada waa min andari nawaadirba war aggeed u wadaan waay dheen maya baa ku jirta iyadaa loo jeedaa marka eh, sida eh, raajixa ah sida raajixa ah, imaam shaaficina ku tagay kutubtiisu asura naadira laa tadkhulu taxta lafdi اlcaam ila bidaliili min khaarij laakiin wadaadku asagu yaa maba soo gelaysaba kuma jirto idan waa lafdigu dalaalada lafdigu hore in badanna waanu sheegnee dalaalat allafdi calaa muraadihi ma qasdiya mise waa wadciya dalaalat lafdi calaa muraadi waa qasdiya markaad hadlaysa adiga mukhtaara weedha aad ku hadlaysa waxaad oga jeedaa inaad ujeeddo ku gudato ayib marka lafdigan macno guud ha loo dejiya asalkiisi laakiin mutakalimku hadda markuu hadlahayo waxbuu ogala jeedaa dalaalat lafdi cala almuraad waxaa weeye waa dalaala qasdiya waxbaan oga jeednaa saasay istilaaxaadku isdaba maraan oo iskhilaafaan marka wadaadkii hadlay ee ka hadlay laa sabaqa aw sabqa waxaa tiraa ilaa fii khufin aw xaafirin fardo iyo dameere iyo baqal la yaqaano iyo geel buu ka hadlaye maroodi dhul carbeedba aan joogin muslimiintu markay ciraaq tageen ay la yaabeen bahalkan ay ku baaba'een amika aniga meesha iisoo gelina idan waaba suura aan ku soo dhacaynin fi baal almutakalim niman shaafici halkaasu isagu fiiriyey wuxuu le waana iqaal weeye fi tacmiim haddaad suura naadira keentaan wadaadkan iyo shaaficiye fara badan iyo jumhuurul usuliin ba xataa la sheegaay waxay qabaan way gelaysaa camalan bilafdi wadaadahana waxay dhahan camalan bilqasdi ayib waa la ishayaa aan iskaga way badanta masaa'il badan baa jira oo ayib wuxuu u gudbay sheekhu wamaa lam yuqsid waa qaacido kale qaacido kale wey wamaa lam yuqsidda waa qaacido dhan oo usuulka laga hadla intaa yarta wadaadku ku sheegahaya waana miskamiskala dhib badan ayib wuxuu sheekhu markaa loo yaqaanaa qaacidan la yidhaahdaa allafdu idaa siiqa limacnan allafdu idaa siiqa limacnan hal yakuunu xujatan fii hayrihi lafdigu haddii macno loo soo kaxeeyo ama qasad loo sheego ma loo xujaysanayaa meel kale qaacidadaas ayaa loo yaqaana ayib qolyana waxay dhaheen oo yidhahdaan muxuu ahaayey waqfu lcumuumi cala almaqsuud oo siduu ka cabiray qaadi cabdilwahaab waqfu lcumuumi cala almaqsuud lafdigu caamkaa oo lagu gaabiyo maqsuudka ama alkalaamu idaa siiqa limacnan hal yuxtaju fii hayrihi tusaale gaaban xadiidka caamka ah ee fii maa saqat الsamaa اlcushru cirku wuxuu waraabiyo cushur baa ka waajibi buu xadiidku yidhi xanafiya waxay ku dhegeen lafdiga cumuumka fiima maadaas oo inoo iman doonta ayay ku dhegeen waxay wax walba oo roobku waraabiyo ilaahay bixiyo dhulkaa ka baxa wuxuu doonima ha noqdee cushur baa laga rabaa gelayda digirta wax walba muxuu ahaa lowska wax walba basashana allaha ka dhigo wax walbao dhulkaa ka soo baxo ilaahay waraabiyo cushur baa laga rabaa bay dheh maxaa yeelay waxay ku dhegeen cumuumki fiima saqat الsamaau alcushr imaamu shaafici baa qaacida isagu diidanoo wuxuu leeyahay markan oo kale waxaa lagu gaabinayaa lafdiga calaa maqsuud lanna lafdigan waa lafdi loo soo kaxeeyey in la caddeeyo waxa la bixinayo looma keenin in la caddeeyo ka laga bixinayo nabigu wuxuu hi wuxuu roobku waraabiyo toban meelood meel baa laga bixin xadiidku wuxuu u yimid libayaani almukhraj libayaani alwaajib alladii yuadda shayga la bixinoo cushura toban meelood meel ah lacagta soo boqolkiiba lagama bixiy lab mxuu ahaa labaiyo barsoo ma ahayn rubuuc cushur baa xagga laga bixiya halkan waxaa loo keenay inay wixii dhulka ka soo goa uu yahay mucashar oo cushur laga bixin hada huwa almaqsuud inaad la aadaan wax walbaa dhulka ka soo gota waa maxay waa kii almukhraju minhu wey fii maa saqat الsamaau wa almukhraju minhu alcushruna waa maa yukhraju waajibkii la bixin lahaa الxadيiث siiqa لbayaani اlmkhraj aw اlwaajib baa loo keenay laa lbayaani اlmkhraju minhu waad fahanteen baan u malay ya midka mkhraju minhuga ah waxaa lagu sheegay ku dhahen shaaficiyo laysa fii ma duuna hamسaةa awsuqin sadq halkaasaa lagu sheegay amaa kan waxaa loo keenay libayaan waxa la bixinaya miqdaarka kugu waajiba aad bixinayso marka tii baa lasku haya marka waxaa lasku hayaa waa maxay haddana waa qasadki iyo lafdiga waa lasku haya wax kale ma ninna wuxuu fiirinayaa qasadka hadalka loo keenay ninna wuxuu eegayaa cumuumka lafdiga marka waa tacaarud alqusuud walalfaad intaa waxaa lasku hayo tay waxaa loo yaqaanaa qaacidad muxuu ahayey waqfu caami cala ama maasiiqa limacnan hal yakunu xujatan fii hayrihi nusuusta kale lagu keena waxaa ka mid a xadiidka ahaa sunnuu bihim sunata ahlkitaab sunnuu bihim sunnata ahlkitaab majuus baa la yidhi mariya waddada aad marisan ahlu kitaabka sunnata ahlkitaab waxaa ku jira maxaa la idaafeey cumuum baa ku jira sunnata ahlkitaab idan cumuumkaas miyaan ku dhegaynaayo majuus waxaan marinaynaa ahlu kitaab wixii uu sunno aha maxaa sunno aha gowracoodoo la cuno gabdhahooda cafaa'ifta ah oo la guursado maxaa kale jizyo oo laga qaado hadday islaami waayaan wadaaddaa ku dhegay abuthor baa ku dhegay cumuumka lafdigu ku dhegay meel geeya wadaaddo waxay dhaheen maye xadiidkan waxaa loo keenay inamaa siiqa libayaan akhdi aljizyati min almajuus looma keenin in muxuu ahaayey ayagu ay la mid yihiin ahlu kitaab ee waxaa loo keenay libayaani akhdi aljizyati min almajuus idan waxaa laisku hayaa qasadkii marka qaacidu qaacida sahlan ma aha usuuliyiin badankood shaafici masalada ku weerareen laakiin qaraafi intasara lahu في kitaabihi cqd mxuu ahaa almanظuum fi اlkhusuuص wاlcumuum aad buu u difaacay labada majaladba marka wuxuu leeyahay wاlxaqu macahu fi hada اlmasأla marka wadaad xanifiyo naqdiyey shaaficina kulli dhulku la sibay meel walbu qaacida ku yimaadana shaafici ku difaaca wuxuu leeyahay fahm darada ay ka mid tahay wadaadkuna baasha aad ba u fahamsanaa waalxaqu macahu daahirun fi almasala saasuu leeyahay marka haddaadan saa yeelin waxaad ku qasban tahay inaad tiraahdo xaydka cumuumkiisa waxaa lagu khasisay ijmaac ijmaacana kadib mura lagaaga furo oo de soo fakadaan marka majuusta la marhaya ilaa waan soo mara ila tahay aan iskaga tan inaad fahanteen ba ila tahay alcibratu bcumlatu waan gari doonaa waa marka asbaabta huna waa qasdu lmutakalim baa la isku hayaa lafdiga cabdiraxmaan ka soo baxay iyo wuxuu u jeeda way kala banaan karaan way kala bannaan karaan maalan waxaa tihi war ruux walboo meesha ka soo gala wax u dhiibbaa tii waxaadna ujeeday dadka muslimiintaad ujeeday niyadaadu lakin lafdiga waa maxay gaalaga geesaawooyin baa ka soo gashay waan u dhiibay waad igu xanaaqi kartaa wadaadu maxaa kugu dhacay hadda waxaa tir rux walba meesha ka soo wax siiya war inkaan qaba anugu gaalaan wax siinaya muslimiinta oo gaashu dhama oo muslimiintan u jeeday waxaa isdhaafi kara qasadka ruuxa mutakalimka iyo lafdigiisa baa kala badan kara marka ma qasadkan ictibaarinaa mise weedhan ku dhegnaa wey ninka weedha iskala laadiya daahirinimaa ku jirto waa fiicanya dhib ma laha ninka macnaha qooraansadana waxaan leenahay maqaasid buu fiiriyey waa intaa wax laisku haya dhib ma laha ya qaraainkii acraaf baa jirta sheeh axmed see weeye hadda waxaad ujeeda way garanhayaan reewajar sooma dadku iskama mogta lafdigu sidiisa lafdi mujarad iskama jiraan wax badan wax lagu qiimeynaya ayib wa yuusafu waa la tilmaamaa bilcumuumi cumuum waxaa lagu tilmaami almacnaa macnaa lagu tilmaami kamaa yuusafu bihi sida cumuumka loogu tilmaamo allafdu hadda cumuumkii majaazigaa ah iyo kii xaqiiqaba u gudbay cumuumkii lafdigana waa xaqiiqi ka macnawigaana waa majaazi taquulu waxaad dhihi camanaa waxaana hadhaya arrashadu hanuun iyo wanaag haddee wax la arka ma aha adiga hanuunka iyo wanaaggaad haysato waa xoogo iska bidhikoolo iska bicirira nina waaba marqaansaya cirkaasuu maraya ayib marka ka adugu aad ku tilmaamantahiyo ka hebela isku midba ma aha macnaha unbaa baa kuwada dhacay ka lafdin mushtarag mooyeene xaqiiqa ka dhaxaysa macna kulli oo ka dhexeeya ma jiro ayib wacamana alkhisbu barwaaqadii baana hadhaysay baad dhihi wa camana almataru roobkii baana wada gaadhay laakiin majaazan kan dambe kan dambe waa majaaz ka hore umbaa cafan oo waxaan u jeedaa kan rashadka iyo khasbiga iyo maarka majaaz ah ama cumuumka lafdiga waa xaqiiqo wey ayb wa lahu ay lilmacna istilaaxa ileeyihin usuuliyiintu kuu sheegiyo cumuumka iska macnaha ah ee acan bay odhanhayaan cumuumka lafdiga ana caam bay ku dhihi waa isilaax usuuliya maaha mid luqadeed wa lahu ay lilcumuumi اlmacnawiy waxaa la dhihi acamu wa akhasu baa laga cabiri kiisa caamkana acamu baad dhihi ka goonida ana akhasu baad dhihi wa yuqaalu lilafdi cumuumka lafdiga waxaa la odhanhayaa caaman isilaaxan isilaaxan usuuliyan wey isilaaxan usuuliyan nadar baa ku jira niman baa waa la isdaba karaa midka lafdigaa waxaad dhihi kartaa acam wa akhas midka macnawigaana waxaad dhihi kartaa caamun wa khaas saasay wada daleeyihiin wuxuu u gudbay masalo kaleo iska muhiima masalad waa maxay dalaalat اlcumuum buu hadda u gudbay taa hore taa hore hadda aan ka baxna wayuusafu bilcumuumi almacnada waxaa loo yaqaanaa maxal اlcumuum maxal اlcumuum baa loo yaqaana usuulka cumuumku xaggee degaa ma alfaaduu degaa mise macaaniduu degaa ma macaanidaa baahda mise lafdigaa baahidda keena maxalulcumuum baa loo yaqaan maxalulcumuumna sawaabku xaqiiqatan waa allafdu lalmacna tan soo ma aha wamadluulcaam lafdiga caamkaa wuxuu ku tusayo idaa xukima fiihi marka xugum lagu rida asaga kuliyatun wey kuliyu kuliyo ayaan ku dhibine waa kulliga aad soo marteenoo xugum lagu rido wey alrijaal maxaad ku soo marteen waxaa tiran alrijaal oo alla geliyey waa kulli lanna waxaa tiran waa waa maa laa yamnacu tasawuru macnaahu sharika tidhahdeen nin walba soo gelaya asaga haddaan xugum saaro kulligaas haddaan xugum saaro kuliyatan buu isu bedelayaa kulu rijaali muslimu haddaad tidhahda nin walba fardi fardi muslim u yahay iskii kuliyadu markayan ku dhibin waa kulli oo la xukum la saaray kulliga aad soo marteen xukun ku dheji maxaad odhanaysaa kuliyatun jusiga aad soo martay haddaad xukum saarto juiya ad dhihi jusgii zayd iyo cali iyo rajul ahaa eed soo marteen ama shaa'ic ha noqde ama mucayan ha noqdee haddii la xukumo nafyan aw ibaatan waxaan leenahay juiyi waa iska dhib yarta waa intaan waa lagu sheegi masii dhibadno aan ka socdo wamdul caami idaa xukima fiihi kuliyatun ay yuxkam waxaa lagu xukumahaya fiiha fi kuliya ee xukumka asaga oo kuliyada saaran calaa kuli fardin fardin fardi walba oo min alkuliyi ka tarsan alladii kulligaaso tadamanahu fardiga xambaartay soo ma aragtid kulliga aad soo marto xukum saar oo kuliyood maxaad faa'idaysad afraaddii kulliga hoosgalaysay alinsaan baad soo asmaa lajnaas baa kulli soo ah soo ma ahayn alinsaan iyo alxayawaan iyo waxaaso dhan soo ma ahayn asmaa ayaa kulliga ahaa afraadda insaanka iyo xayawaanka xukun markaad saarto muxuu kuliye faa'idaysa fardi walba oo min afraadi اlkuliyi xukun buu iski u qaadan xukumkaa uu u qaatay baana waxaa la yidhahdaa kuliya allana waa xukum laga eegahayo fii kuli shaksi faqtulu lmushrikiina haddii la yidhi almushrikiin markay joogto waxaan leena waa kulli lanna waa lafdi marka la fahmo macnihiisa aad suuraysanayso in la wadaago oo shariig lagu yahay oo dad badanoo mushrikiin ay soo gelayaan xukun baa la saaray faqtulu mushrikiina la yidhi waxaan leenahay xukunkan faqtulu ah waxaa laga faa'idaystay wujuubu qatli kulli mushrikin fi dunya fardi fardi weeye kanaan dille kantaa ma jirto kulligood waa maxay madax kataabad weeye marka taasuu ujeedaayo waa maxay ee yuxkamu fiiha kuliyada waxaa lagu xukumahaya macnaha guud ee mid walba la saaray calaa kulli fardin fardin oo ka tirsan min alkuliyi min almacna alcaam wey alladii kulligaasoo tadamanahu fardiga xambaartay oo hoos galay laa cala almajmuuc kan kulli baa layidhahdaa cala almajmuuc cala almajmuuc cidna kullu baa layidhahda kudhibina waa maxay waa inaad korka ka qabato korka aad ka qabato wey waa inaad si guud dadka u xukunto adoon fardi fardi u bixin waxaad tihi ree hebel waa niman fiican maxaad u jeeddaa ka majmuuca ka qabiila kuwo waxaa ku jira midgaamo ah oo liito oo balaayo ah alxukmu calى اlkuli waa maxay waa xukmun calى اlmajmuuc ee ma aha laa calى اafraad laa calى afraad farqigaasaa u dhexeeya inta badan wuxuu galaa shayga murakabka ah iyo acdaadda cashare iyo toban iyo kun iyo malyan iyo waxyaabaha la tiriyo ayaa kul la yidhahda kul oon ya la raacinaynin kuliyana aan la dhahayni alkulu waa kaaf iyo laan keliya la socaad ka marka waa alxukmu cala almajmuuc ka majmuuc ka jamaaca kulligii kuliyadda maxay soo noqotay kuliya waa alxukmu calaa kuli fardin bixaddi daatihi farqi baa u dhexeeyay tiibuu ka ixtiraasaya marka marka wuxuu laa cala almajmuuci ma aha in la xukumahayo si guud korka laga xukumaya ee waa maxay fardi fardi baa loo xukumahaya fardi fardi ayaa loo xukumahaya faina dalika in majmuuca la xukumo huw اlkul wey bu soo ma aragtid majmuuca korka inaad ka qabato kul baa la yidhaahdaa alladii kaasoo yartaficu ku baaba'aya biirtifaaci juز'i gabalkii inuu meesha ka baxo tusaale gaaban hadda casharo soo kul maaha waa majmuuca xabad ka qaad maxay noqotay tisca casharo waa la waayey magac casharo ah majmuuca ahaa waa la waayey haddaad mid ka dhufato milyan buu ahaa boqol ka qaad muxuu noqonayaa sagaal boqol iyo maxaad isaab kala meesha imanaysa kul waxaa lagu yaqaanaa korkaa laga qabtaa la eegi maayo afraadda lamana xukmaya afraadda reerkaad kor ka qaban alxukm calى طaaئfa ku dhan wahaabiyo alxukm calى طaaئfa laysa eh, eh, xukman calى kuli fardin maxay u jeedaan alxukm calى waa xukmu kulun xukmu kulin wey ma aha kuliya maahay u jeedaan اldي yrtaficu ku baaba'ahay way birtifaaci juزihi ama kuliyadu mid ka mid ah hadii la waayo kulli waa mushrikiinta haddii boqol la waayo boqol kalan haynaa malaayiin haddii la waayo shantan iyo fatlmushrikiin ayagaa soo gelhay wax kaa dhammaanhay lama arko wakadalika اlkuli asaguna shuqulkuma laha afraada macno guud un ku tusahayaa alinsaan markaan ku dhaho cali iyo ziid midna kuma tusahayo macnaha guuda insaaniya baad ka fahmaysa الرiجاaل markaad tirado macnaha rujuul ee kutusi maayo cali iyo cabdi midnaba laakiin faqtl الmuشhrikiin macno guudna wa kutusi fardi walbana wa kutusahaya kuliyadu marka way ka xog badan tahay kulligoodba labada xababa aan iskaga socodho bikhilaafi الkuliyi buu ihi kasa duwan kulligu kulka waa ka duwan yahay kulkii hadda aad soo martay alkul waa ka duwanya kulligu maxaa yeeley fainahu kulligan dambe laa yartaficu kuma baaba'o birtifaaci juز'iyi minhu gabal asaga ka mid a meesha ka baxo صaxiix alinsaan haddii raggii la waayo haweenku soo insaan maaha haddii haweenkii la helo mxuu ahaa haweenkii la waayo raggus waa insaan cabdullahi haddii la waayo cumar waa insaan sidaa wey kulligu afraadiisu mid ka mid a haddii la waayo weli magacii kulligu waa shaqaynaya macnihii waa jiraa leanno macno dihni oo mushtarag u ahaa waa maa yamnacu maa laa yamnacu maxaan soo marray maa laa yamnacu mxuu aha tasawuru macnaahu asharika idan farqigaas wuxuu uhi sheekhu wa yuqaabil waxaa ka soo horjeeda alkuliyata aljuزiyatu صaxiix ilan juziyadu waa bacdu min alkuliya haddayna soo marin mushrik walbo iskii u taagan waa juز'iya xukumkii mushrikiinta la saarina waa kuliyadii lann ajuزiyatu waa bacdu min alkuliya ay yuxkamu fiiha calى juز'iyin wayuqaabil اlkuliyata waxaa ka soo horjeeda aljuزiyatu gobol baa ka soo horjeeda alxukmu calى اlkuliyati waxaa ka soo horjeeda alxukmu calى shakصin ayib haddaan dhan alinsaanu xayawaanu alinsaanu xayawaanu ayib maxaan xukunnay kulli baan xukunnay alinsaan waa xayawaan mar waxaan idhi bacdu اlxayawaani insaan waa juز'iyo marna wabaad camiimi marna bar sheegi ayb waxaa tidhi alinsaanu xayawaan bacd insaani ukuur baa tii bacduinsaani ukuur maxaan oga jeedna hadda waa maxay waa juziyo qayb ka mida kii hore ee kuliyada ahaa unbaad xukum saaraysa juziyo iyo kuliyo macnaa waa maxay marna xukun guud oo calaa jamiic afraad weeye marna waa xukmun calaa bacd اlafraad waa iska soo horjeeda juziyo iyo kuliyo kuliyun iyo juziyunna maxay noqdeen kuliyun iyo jusiyunna waxay noqdeen kuliyun waa macnihii guud aan la xukumin waa tasawur iyo tasdiiqaad soo marteen kuligu waa tasawur alinsaan macnihiisi od fahantay waa kuliyu alxayawaan ood fahantayna waxa waa kuliyun waa tasawurkii xukm haddaad saarto tasdiiqana waa kuliyatun mufradkii oo tasawurtay waa maxay waa jus'iyun xukm ood saartana juز'iyatu waa intaa waa waa iska baxti mantiq oo dhib badan laakiin sheekhaan ugu keena hade maxaan samayna wuxuu ihi wadaadku fatamayazad waxaa kala baxday alxaqaa'iq الsit lixdii xaqiiqa kala baxdaybu wax noo kala baxay ma jiro alkul wاlkuliyu wاljuزء wاljuز'iyu wاlkuliyatu wاljuز'iyatu ayib alkul waad soo marteen muxuu ahaa waa cibaara can <laughs> xukmin calى majmuuc kul way cabdiraxmaan oo laan keligii ah ha khaldami ayib waxaan ku uri matalan aljayshu yahzimu alcaduwa ma nin walboo ciidankan xukumahayaa mise ciidanka si guud baan u qabtay ciidankaa maxaa la yidhahdaa kullun ayib kaa marka waa maxay waa waa cibaara can alxukmi cala almajmuuc laa cala alafraad afraadda u bixi maysid si guud baad korka oga qabanaysa ya sag ma laha isagu ma laha ayb wlkuliy haddaad soo marayseen kuliy muxuu ahaa isaguna haddaad marayseen waa almacna almushtarak bayna ashyaai mutacadida tasawurkii wey ayb insaan iyo xayawaan asmaa اlajnaas ood fahantay ayb wuxuuna ku suuragelayaa macnaha fardi walba ku suuragelaya insaan cabdullahi waa insaan kulligu wuxuu kaga duwan kulka nin walba jeesh dhihi maysid alkul hadda aljeesh waxaa tir yahzum alcaduw kul fardi ma jeesh ba abadan waa faris ama waa rajul isagu waa ka duwan yahay afraadiisa isagu waa kala baxayaan ama alkuliyu magacii guud ee kulliga ah waxaa qaban kara fardigiisa alinsaan cabdullahi waa insaan geedi waa insaan xalimana waa insaan xaalina waa insaan ayib marka isagu waa maxay macnaha guud markaa tasawurto ayaa la yidhahda kulliga wاljuزu haddaynu soo mar mxuu ahaa waa bacdu min alkuli waa fardigii ka tirsanaa fardu min aljeish fariska wey iyo yaa juزiga ah kulu iyo juزi waa mutaqaabilaan juز'iyun wa kuliyuna waa mutaqaabilaan ayib wuxuu ihi wadaadku juزiguna wuxuu ku imaada inta badan waa inaga soo sheegnay wixii murakab ah cadadka isku yimaada ila jeeshku waa cadad tiro isku timid weeye ayib idan waaxidadu waa juزء min alcashara wاlfarisu waa waaxidu min aljeish sidaas wey macnuhu wاljuزiyu jusina hadda maxaynu soo marraa isaguna inuu ahaa fardi ka tirsan min araad اluli min afraad اlkuli waad soo marteen waa fardiga iyo shaksiga mucayanka xagga sheekh wuxuu kugu soo yidhi sabxada lixdan iyo toddobo dib u fiiriyo oo maxaa idinku yaalla markuu ka hadlaya jusiga maan ka soo tegay maa manaca tasawuru macnahu sharikata fiiha fajuزiyu ka zaydin soo ma jeedaan uu ku kaasa waa mufradkii mufradkii calamka ahaa ayaa waxaa loo jeedaa juzi juziga marka waa afraadda iyo ashkhaasta mucayaniinta ee hoosgelaya macnihii kulliga ahaa intaa un wey mana aqbala sharika haddi wuxuuna ka soo horjeedaa kulliga waxaa ku yimid wاlkuliyatu wاljuziyatu haddaad soo marteen alkuliyatu waa maxay waa alxukmu calى kuli fardin fardin min alkuliyi wاljuziyatuna waa maxay waa alxukmu calى bacضi اlafraadi min alkuliy intaasi waxaynu ku daraynaa waa iska dhib badan tahay wadalaalat intan dhammeeyo sadarkani wadalaalat اlkuliya masale la isku yaqaano dalaalat lafd اlcaam calى afraadihi ma qaطciya mise waa daniya khilaafka u dhexeeya usuuliyiin jumhuur usuuliyiin waxay dhaheen waa daahira daniya xanafiyana waxay dhaheen waa qaطciya waxaana ku dhisan mabaaxid usuuli oo iman doonta insha allahu tacaala wadaadda mufasiriina jiro waxay yidhaahdeen lafdiga caamka ah yadulu qaطcan calى aqali اljamci wamaa zaada calى aqali اljamcina danan buu ku tusahaya waxay dhaheen lafdi waa lafdi caamahe u yaraan aqalu jamci alaaثa ama isna ha tuso qaطcan ha u tuso haddii kale maxaa lafdi waaxida mufrad oo macno waaxida loo isticmaali waayo wixii ka badanna dhanni buu ku tusaya khilaafkii buu inoo sheegayaa wadalaalatu lkuliyati hadduu kuusoo sheegay fi lcaami kuliyada lafdiga macnaha kulliga faa'iideynaya caamka khusaysa cala alxukmi cala alafraadi alatii yasduqu calayha alcaamu qaciyatun hadalku waan ugu dheeray wuxuu u un dalaalatu lafdi alcaam cala afraadihi waa dhaniyatun dhaniyatun asalkeedi intan dambe hadduu meesha kugu sheegana waxaa weeye waa aqaluljamci aqaluljamci ayib oo aqaluljamcigu kulliga weeye markaan insaan dhahno wax insaan tusahaya waa in la helo markaan maalan macno guud sheegno wax macno guud tusahaya waa in la helo saddex iyo wax ka badan ah wadalaalat ay alqadiya alkuliya fi lcaami caamka ku eh, eh, eh, saabsan cala alxukmi cala alafraad alatii yasduq calayha alcaamu qaciyatu lafdiga caamka wuxuu ku rumoobayo lafdiga caamka muxuu faa'idanayey akara min waaxidin akara min inain waa ra'yi maalig iyo loo tiiriya dhiba ma lehe waxaan le intaa qaciba ku yahay maa zaada calaa aqali jamcina wa calaa juز'iyin gabalka bikhusuusihina daniyat cindana khilaaf lilxanafiya asagu waa wuxuu rabaa inuu inoo kala saaro kulligii iyo jus'igii markaan dhahna mata alinsaan dalaalatu calaa zayd waa waa daniya daniya ila zayd wuxuu ka kooban yahay xayawaaniyo iyo naatiqiyo buu ka kooban yahay buu u jeedaa marka dalaalatuhu cala alxayawaaniyati waa qadciyu ku leehay wa dalaalatuhu cala alnaatiqiyati oo jus'iyada dambeana waa daniyu ku leehay waa iska falsafo ay kalaamiyiintu leeyihin waxaa ka dhib yar inuu yidhaahdo dalaalat lafdi alcaam calى afraadihi afraadda soo gelaysa fi lmacna alcaam ama waa qaطciya siday xanafiyadu iطlaaqeen ama waa daniyo sida ay iطlaaqeen jumhuurtu marka jus'igu bikhusuusi waa gabalka fardiga mucayankaa khuseeya walikulli jus'iyina jus-aan buu leeyahay ku yidhaahdaanoo waxaa weeye macno guuda u noqonaya kulligii oo insaaniyada ama xayawaaniyada ah iyo macnaha khaasoo khuseeya zaydka ama cadiintiisa ama caqligiisa ama dherirkiisa ama hawshiisa isagoo khaaska ah marka wuxuu yihi bikhusuusihi cindana daniyatun khilaafan lilxanafiya annagoo xanafiya khilaafayna wاlcaamu fi اlashkhaasi caamu fi اlaxwaali wاlasminati wاlbiqaaci laa muطlaqun masaladanna waa masalo dhib badan laakiin khulaasada waxaa weeye marka lafdi la ilaaqo faqtulmushrikida la yidhaahdo mushriku daatadiisu waa qayb xilliga uu joogana waa waqti goobta uu joogana waa makaan asaga dheerarkiisa madowgiisa cadiinkiisa waa hawl kale mutacaliqaad baa la yidhahdaa usuuliyiintu marka waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan alcaamu allafdu alcaamu fi اlashkhaas lafdiga almushrikiin muslimiin muminiin iyo wixii la halmaala caam buu ku yahay fii afraadihi ay kuli muslimin wa kuli mushrikin caam buu ku yahay fii axwaali اlmuslimi inuu markaa yahay nin dheer inuu yahay nin gaaban inuu lab yahay inuu dhadig yahay caam buu ku yahay fii makaani inuu xaram joogo inuu meelaan xaram ayn joogo inuu masaajid joogo iyo inuu meelheblo joogo idan amkinadii wakhtiguu joogo waad fiirin inuu habeen joogo inuu maal kala qaad ma laha maxaa yeelay fardigu waa in la helo makaan baa laga heli zamaan baa la heli xaalad buu ku sifaysan yahay qolyaa waxay yidhaahdeen alcaamu lafdiga caamka waa caamun fi lashkhaas wadcan wa luqatan oo daatada acyaanta ah laakiin xaaladda ay ku sifaysan tahay daatadaas caamka ooma baxaaye waa mutlaq qaraafi niman baa taageero ku dagaalama oo nimanku radinaya wadaadku waxay dhaheen waxaa ka fiican lafdiga caamka aan dhahno waa caamun fi lacyaad waana mustalzimu lilaxwaali wاlazminati wاlbiqac markaa faktu lmushrikiin in lagu yidhaahdo aayaddu waxay ka hadashay mushrik in la dila daata ahaan bay ka hadashay ooma bixin lafdigaa lagu leeyahay xaaladdu ku sugan yaha mahudna waa ammaan buu le mise ammaan ma laha ma carabiba mise waa cajami oomaysan bixin makaanku joogo ma xaramba mise waa hayru xaram oomaysan bixin xilligu joogo zamanku ma habimi oomaysan bixin bay ku leeyihin laakiin wuxuu laazimayaa daatadii mushrig haddii la helay laabudda inuu xilli joogo buqco joogo muxuu ahaay xaalad ku tilmaamaya marka lafdigu yadullu wadcan calaa cumuumi اlacyaan axwaashii iyo biqaacdii asmaduna waxay laazimaysaa shaksiga bay laazimaysaa marka aan u kala qaadno dalaalat lafdi calى alashkhaasi wadcan iyo istilzaamu alacyaani liaxwaaliha wa mutacalaqaatiha aan u kala qaadno saddexdaa ra'yi baa jira marka tiibu walcaamu lafdiga caamka ah fi lashkhaasi ay fi musamayaat fi lacyaan fi dawaati caamun weeye fi axwaali اlashkhaas wاlazminatu wa fi azminati اlashkhaas wاlbiqaaci wa fi biqaaci اlashkhaas laa muطlaqun midaysan ma aha ee waa cayiman yahay meeshii aad ku aragto wasfiga iyo mushrigaasba xukumkuwaad marinaysaa wey mulaq mar hadduu yahay waxay leeyihiin waa qolyaha mulaqa qaba waxaa laga sugaya daliil kale oo khaarij ah oo xukumka saara <clears throat> marka waxaa ka iman haddii la yidhahdo sidan waxa ku jira waa ma waxaa ku jira markaad tiraahdo faktulmushrikiina waxaa ka dhashay gaal walba in la dilo xaaladuu doon ha ku sugnaadee haddaan dhahno lafdigu waa caam fi اlashkhaasi mxuu ah walaxwaali wاlأsminati wاlbiqac haddii hadhow takhsiis yimaado aayad tidhaahdo gaalka ammaanka la siiyey cahdiga ku jira lama diri karo waxaad dhihi takhsiis baa yimid lafdiga caamka waa la khasisay baad dhihi waa la khasisay haddii laakiin aad qabto lafdigu wuxuu caam ku yahay ashkhaastee caamkumaha xaaladda shakhsiga uu ku sugan yahay waxaad dhihi takhsiis ma jiro lafdigu caamba waa fi kuma ahayn caamun fii xaalati xaalati xaali shaksi oo umaysan bixin aayaddu inuu yahay mucaahad iyo musta'man iyo inuu yahay xarbi midna umaysan bixin farqiga waad fahanteen baan u malay intaasaa u dhaxaysa keliya hadhow haddii marka uu soo arooro qayd u yimaado markaad qabto waa muطlaqun fi اlaxwaal waxaad dhihi waxaa yimid waa la qayday dhihi mayso waa la khasisay farqun bayna takhsiis اlcumuumi wa taqyiid اlmuطlaq farqi baa udhexay intaasuu inoo sheegay wadaadku ra'yigu asagu sheegay bayna u badan yihiin usuuliyiintu kanay u badan yihiin wadaado dambe ku jiro mxuu ahaa ibnu teymiye iyo mxuu ahaa ii sheeg qolyo dambe ibnu qayim waxay leeyihiin istilzaamkay marayaan allafd اlcaam waa caamun fi اlashkhaas ystalzimu alcumuuma fi اlaxwaali wاlbiqaaci wاlazmati wاlamkina wallah aclam intaa inoo joogo